alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo saddexaad ee ka mid ah min kitaabi nikaax qismu طalaaq waxaa inoo soo dhammaaday arkaantii shanta ahaa laba rukni baynu soo maray muطalliqii iyo lafdigii ninkii wax furayey shuruuddiisii asagoo weli looga baahnaa iyo alfaadday weedhuhu isticmaalahaya buu soo dhammeeyey fasalkan caawa darsi uu ka bilaabanayo wuxuu ku saabsan yahay ruknigii saddexaad alqasdu alqasdu fi alaaq qasdiga saddex macnaa ku jira waxaa uun loo jeedaa labaa loo jeedaa labada loo jeeda waxaa weeye waa in mualliqu uu u qasto weedha ku hadalkeeda lafdigan xarafkan uu wax ku furahayo ee allaqtuki iyo anti aaliqun iyo anti alaaq waxaa tidhaahdaba weedha waa inuu qasto qasdu اlxuruufi wاlalfaad qasdiga labaad ee shardiga ah waa qasdu اlmacna lafdigan macnihiisa waa inuu qasto xarafkan markuu u qastayo waa inuu ugu qasto limacnaahu limacnaahu labadaas qasadba waa shardi laakiin inuu u qasto iqaacu طalaaq طalaaqi inuu dhaco u qasto shardi ma aha hadduu lafdigu sariix yahay hadduu lafdigu sariix yahay hadduu kinaayo yahayna waa shardi inuu u qasto qasadka marka laga hadlay waa inta waa abwaabti fiqigoo dhan baa sidaa iska ah wuxuu dalaqu goonila yahay ma aha weedha islaamka ead ku hadlayso waa inaad ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah alfaadan ku hadalkeeda iyo ku dhawaqeeda inaad u qasato macnay xambaarsan tahayna waa inaad ogu qasato oo ah inaad qirto in rasuulku yahay xaq ilaahayna cibaado keligii leeh laakiin e, laf macnaha ka sii dambeeya e, inaad ku islaanta waa macno saddexaad macno saddexaad wey lafdigii hadduu weedh kufri yahay weedha ku dhawaqeedu waa shar marka lagu tagfiirinayo macnahay weedhu xambaarsan tahay inaad lafdiga ugu qasdana waa shar laakiin lafdiga inaad ku gaalowdo waa macno saddexaad waa qasadkiisu qasdu اlkufri iyo alqasd ila اllafdi iyo qasdulmacnaa saddex xubin weeyo kala duwan saddexdaa xubin laisku khaldan ma ah ayib xubinka u dambeeyae saddexaad waxaa uun loo baahanayaa uu shardi noqonaya fii jamiici almayaadiin fii jamiici masaa'il ashariica markuusan lafdigu ahayn sariix hadduu islaam yahay iyo hadduu lafdigu lafdi kufri yahay iyo hadduu bidca yahay iyo hadduu fisqi kale yahay hadduusan sariixayn istifsaar baa loo baahan xagga saa'ilka xaggii faacilkii la weydiiyo ama qaraa-in wax lagu caddaysto hadduu lafdigu caddayn haddii laakiin lafdigu cad yahay asaraaxatu tuqni can الniya can الniya ayib saddexdaas masalaha marka meesha ku jirto labada hadda laga hadlaayo ee qasadka loo jeego waa labada nuqtee hore idaa kaana lafdu sariixan hadduu yahay muxtamilna waxaa loo baahan xataa ka saddexaad waa loo baahanaya saasuu sheekhu ujeedaa idaa mara marka qasdiga marka waxaa dhaawaca shan sabab qasdiga marka hadda halkan marayno iyo meelo kaleba shan sabab baa dhaawaca khalalku alkhalal fi lqasdi wuxuu ka yimaadaa min jihati khamsati asbaab sababka koowaad waa sabqu lisaan oo shaquu ku bilaabi doonaa sababka saddexaad waa alhazlu sababka afraad waa aljahlu bimacna lafdi oon la garanayninba ka afraadna waa alikraah ka shanaadna waa zawaabu lcaqli bisukrin wanaxwihi shantaas sabab ayaa dhaawacda ee qasdiga dhaawacda kii u horreeyo sabqu uu ku bilaabay sheekhu wuxuuna yidhi mara idaa mara bilisaani naa'imin mid hurda carabkiisa hadduu maro talaaqun talaaq baa maray laqa waa bilaash dalaaqa asaga walow sabqa lisaanun carab hadduu ku dhaqo bialaaqin furitaan bilaa qasdin ujeedda la'aanan laga asna waa baatil walaa yusadaqu la rumayn mahayo daahiran xagga muuqaalka kore ilaa biqariinatin walaa yusadaqu fii dacwa sabqi lisaan weeye sheegashada uu sheegta carabkiisu inuu ka dafay oo ka haday hadalka ama ereyga loo rumayn maayo daahiran xagga daahirka kore weeye laakiin baatinka in loo rumeeyaa laga yaaba ilaa biqariinatin qariina tusayso inay jirta fii sidqihi masalada markii u horreyse ku bilaabay midda koobaad waa maxay waa idaa mara bilisaani naa'ibin talaaqun laqa ijmac buu soo goray alimaam ibnu mundir fi lmasala kitaabkiisa alijmac afar boqol iyo lix afar boqol iyo lix awsadkana mujaladka sagaalaad laba boqol afartan iyo sideed marka طalaaqu naa'imi waa baaطil xadiidkii asalka xadiidka cali iyo caaisha iyo xabsi iyo rufica alqalamu qalamu can alaain can الnaa'imi xataa yastayqida ka mid ahaa kaan iskaga tagno waa bilaash waa inagii soo qaybinay alaaqu in loo qaybi ictibaaraat ictibaaraadka waxaa ka mid ahaa alaaqa in loo qayb ilaa naafidin walaaqin fusuushan aan marayn o dhan aqsaamta aan kuu soo sheegay way ku dhex jiraan dalaqa aan soo wadnay habeenan dhan wuxuu qaybsamaa <laughs> iyo naafidun buu kala ahaa mid fulay iyo mid aan fulayn kana marka waa un qayb ka mid ah, aan fulaynin ka mid ah wuxuu gudbay walow sabaqa lisaanun bialaaqin carab hadduu ku dhaqo ku degdego bilaa qastin ujeedda la'aan laqa isaguna waa baail lintifaai qasdihi maxaa yeele arrimood een shardinayba waa maqan yihiin xuruuftan inuu ku dhawaaqo umuusan qasti macnaha ay xuruuftu xambaarsan yihiina ku duubanna oo muusan qasti idan laqaa sidaasaa loo yidhi ayb laakiin waa laqaada huna waa maxay waa laqaa baainan wey waa baain farqi baa u dhexeeya baatinka iyo daahirka haddii adoo raba inaad gabadha u yeedho ama weer kale aad ku hadasho ama ilaahayba inaad xusto adoo doonaya hadduu carabku kaa dafo furitaan cind islaanta islaantaa kaama furo yudanyan baa la yidhaahdaa waa baainkii laqaa baainan wada wax laga hadlaayo ama xagga daahirka qaadiga iyo muftiga hawsha aad u sheegto wuxuu leeyahay horta talaaq ma laga huba haa waa furanta ilaa ay timaaddo alla timaado makhraatiyaal carabku inuu kaa dafay ama qaraa'in xaaliya oo maqaaliya ay ku tusto in sabqi lisaan uu jiro markan farqun bayna aahiri wlbaain laqaadu ayadu waa maxay waa fi lbaain cinda allahi subxaana wa tacala macduur baa tahay islaamna kaama furmi walaa yusadaqu la rumayn mahayo fii dacwa sabqi lisaan fii dacwa sabqi lisaan cafwan carabku inuu ka dafo ka boobayda uu sheegtay loogu laga dhegaysan mahayo daahiran xagga muuqaalka fatwada wey daahiran qadaa'an wa fatwa baa loo jeeda ilaa biqariinatin qariina inay timaada mooyeen tadullu calaa asabq ayb waa inay qariino timaado qaraa'inka waxay ku sheegeen qolyaha kitaabka sharxa matala islaamta oo dhiig qabtay ayuu soo qabaysatay markaasuu yidhi anta alaan daahirun inuu yuu rabay hadda daahir baa tahayo waa laguu soo dhowaan karaa markaasuu yidhi alaana anti aaliqun alaana anti aahirun iyo aaliqun wadaad hungurhayo islaan dhiig ka qabaysatay xaggeeda fiirinhaya qaraa'intaasaa xoojinhaya inuu ujeeday anti aahirun aaliqun baa u booday markaas waa qariina daahiro oo lagu loo rumaynayo inuu gengalahabaa ka mid ah oo carab kaga dhago hadalku dadka gengadala ama shigshiga xarfo aysan rabin baa ka sobado mararka qaarkood marka qaraa'intaasaa lagu rumaynaya haddii laakiin qarani aysan jirin lagaa dhagaysan mahayo weeye fatwan cafwan qada'an xagga qadaha masalada marka aan kaga tagnay insha allahu tacaala walow kana smuha haddaad aragto marka maalikiyo oo kole ruuxii sabqulisaan ilaahay u caaya ama rasuulka u caaya ama diinta wax ka sheega ama weedh un kufri ah uu ka boobo laga dhegaysan maayo waxay u jeedaan qada'an waxay ka hadlayaan waa qada'an ayib amaa cinda allaahi waa macduur labadaa masale laiskuma khaldo haddaad kufriga baatanka iyo kii daahirka aad isxambaarsiiso haddii goorba lagu baaba'ahaya walow kaana smuha gabadha magaceedu hadduu yaha aaliqan gabadha magaceeda waa aaliq la yidhaahdaa hooyad baa oola baxday iyo faqaala wuxuu ihi yaa aaliqu asagoo u yeedhahaya waqasada nidaaa yeedhid buuna u qasday lam tuallaq gabadhaa sharcan la furi mahayo maxaa yeele maxaa maqan labadi waa maqan yihiin qasdu lafdi waan haynaa laakiin maxaa maqan qasdulmacnaa huna yaa aaliqu hadda waa maxay lafdiga wuu qasday laakiin lafdigan yahay oo furitaan oo muusan qasdin baa la qasada lafda laakin laa limacnaah wuxuu ugu qastay lilmusama ruux lagu magacaabay u qastay mooyeen ooma qastin macnaha uu ku duuban yahay lam tuطallaq markaa gabadhi la furi mahayo lianna qariina daahira meesha taalla inuu u jeeday yeedhid iyo wacid u jeeday wakada waxaa la mid ah in aطlaqa lafdiga hadduu iطlaaqo filasax haddaynu qabsan walam yaqsid shay-an yaa aaliqu buu yidhi lam yaqsud اطalaaqa walam yaqsud الnida'a waa islaamnu iska jecel yahay carabkiisa unbaa un heblaay un ka soo booday wuu iska wataa wuuba ku wardinhayaaba marka maxaan leenahay yeedhidna umuusan qasdin alaaqna umuusan qasdin ayadna waa maxay kadaa fi lasaxi lam tuallaq wey furmi mayso maxaa yeele lafdigu waxaa la shardahay in asaga loo qasto macanhana loogu qasto uu xambaarsan yahay labadiiba lama hayo midkii labaad baan lahayn in baan ujeeda <clears throat> sidaas wey midda kale de asalku waa maxay waa baqaa nikaax asalku waa baqaa nikaax ayib daahirkuna waa maxay waa in iraadat lismi un ujeeda unsa dalaaq ujeedin wain kaana ismuha magaceedu hadduu yahay taariqan aw taaliban taariq iyo taalib iyo aalic iyo wixii la halmaala magacyo badan bay sheegaane faqaala u yidhahd yaa taaliqu tii furayday weeye markaa delaadda la tarjumo oo waqaala u yidhahd aratu nidaa'a inaan u yeedhaan doonahayay faltafa alxarfu xarafkii baa isku duubay bilisaani sudiqa waada rumayn weeye waxaan rabay bu inaan u yeedho yaa aalib aan idhaho yaa aalibu aan dhaho ama yaa aalicu ama yaa taariqu aan dhaho oon gabadhii u yeedhaan doonahay meeshii ra'da umbaa laan soo galay meeshii maxaanku dhahda ba'dana qaaf baa isku guntay wuxuu yidhi faltafa xarfu carabkii baa isku duubay ama ku gadmaday bilisaani buu ujeedaa haddee sudiqa waa la rumeyn waa qariina daahira qariina daahira weeye badan baad xaraf odan rabtumay xaraf kale carabku kaaga duubmahaya waana badan tahay liduhuuri اlqariina loogu cudurdaaraya maqsuudkuna waxaa weeye labadii shardi ee asaasigeed fi ama mid maqan ama labadaa wada maqan labadaa mid ka mid ah maqan yahay dalaaqa ma dhacahayo ayib ma dhacahayo ayib waa maxay cinda allaahi baaina sabqulisaankuna qariina daahir haddii la waayo qadaa'an waa dhacaya adiga lagu soo sheegay hadda wuxuu u gudbay sheekhu sababkii labaad ee dhaawacahayay qasdiga waxyaabaha dhaawaca qasdiga waa hasligii hasligii walow khaatabaha hadduu kula hadlo bialaaqin furitaan buu gabadhi kula hadlay haazinan isagoo kaftamahaya aw laaciban ama dheelhayo ciyaaraya ayib aw wahuwa yadunuha aw khaaabha bialaaqin wey alaaq buu kula hadlay wahuwa yadunuha asagoo moodaya haweenaydan ajnabiyatan xaaskiisaba aan moodayn islaan kaloo shisheeyuuba moodahay oo say ku dhacday bian kaanat fii dulmatin meel mugdi ah islaan mugdi maraysu islaantaada warafrafle waaba ku faray buui aniga waba ganafka igu jiidin waaba ku furay buui aw nakaxaha lahu islaanta waxaaba u guuriyey weliyu weligiis nin ilmo yar buu ahaa aabbihii baa intuu gabar u doono weliba u guuri u aqbalay qabiiltu lahu u yidhi aw wakiiluhu ama wuu weynaaye wakiilkiisiibaa gabadh u guuriyey ayib una soo aqbalay ma oga marka tan meesha socoto u furahayaba inay tahay gabadhi maanta loo mehriyay ama aabbihii usoo aqbalay ama wakiilkiisi usoo aqbalay walam yaclam xaggana uusan ogaanin wa annahaa zawjatuhu inay tahay waqaca alaaqu waa dhachaya markaan alaaqii waa dhacaya <laughs> marka hasliga iyo lacibka marna isku mid baa laga dhigaa marna waa la kala qaadaa wadaadda waxay leeyihiin allacibu acamu min alhasli maxaa lacibku wuxuu noqon karaa ficil iyo qowlba waa noqdaa ficil iyo qowlba waa noqdaa ama hasligu wuxuu noqdaa bay dhaheen qowl iyo kalaam keliya ayuu noqdaa nimana dhan kale ka baydhanoo waxay idhaahdeen lacibku waa inaan loo qastin lafdiga iyo macanihiisa midnaba hasliguna waxaa weeye inaad u qasado lafdiga laakiin macnuhu xambaarsan yahay adaan u qasti ereyga inaad kaga kaftanto waad rabtaa waad u qasada laakiin wuxuu xambaarsan yahay inuu dhaco ama kufrigii ama alaaqi ama rabtid marka halkan waa iqaacu sababi qasdan waa ka iqaaci lmusababi meesha qaacidadaad soo marteen baa maanta shaqaynaysa baabka marka asalkiisu xadiidkii alaaun jidhuna jidun wahasluhuna jidun النikaaxu والطalaaq والrajcaة وفي riwaayatin والcataaqu ayaa loo deliishadaa culamo badan xadidka way saxiya way daciifiyaan inqiaac bay ku eedeeyaan iyo tafarud ibnu jurayb la tafaruday dagaal badan baa xadiidka ka taagan marka xadiidkaas ayaa hawsha asal ah ayib haddii asaga laga tagana waxaan leenahay asalku waa maxay baabku waa min khitaab alwadci weeye khitaab alwadciguna looma shardinaynay cilmi iyo cilmi la'aan midnaba asaalatan allahuma fi masaa'il khaasaba mooye talaaqu lhaazil inuu dhacahayo waa ijmaac laaqulhaazim inuu dhachayo ijmac baa la soo guuriyey jamac min ahlicilm baa soo guuriya ibn xajar haytami iyo shaabudiin aramli way soo guuriyeen wa qablahuma waxaa soo guuriyey ibn mundir fi lawsat mujaladka sagaalaad iyo ijmaaciisa marka alaaqulhaazil hadduu mujmaca yahay waqiisa calayhi اlbaaqi inta soo hadhayna waa looga qiyaas qaataa laacibki iyo ninkii isagoo moodaya ajnimi islaanti furay iyo kulli waa maxay bijaamic ana kula minhumaa lam yaqsid iiqaaca alaq mid walba lafdi sariixu la yimid lafdi sariixa ayuu la yimid idan qasada alxuruufa xuruuftan iyo talafudka wuu u qasday lafdigan macnuhu xambaarsan yahayna wuu u qasday oo markuu laacib yahay ama haazil yahay ama uu islaantiisii ajnabiyad moodo ama tii loo soo guuriyaba uusan ka warqabin lafdiga iyo macnihiisa buu u laakiin hadda muxuusu u qasdin iqaacu alaq alaaq inuu rido oo islaantiisi ku rido oo muusan qastin midkaasna ma ahayn lafdigu hadduu sariix yahay looma baahanayn inaad fahanteen bay ila tahay walow khaaطabaha biطalaaqin haazilan aw laaciba ayb aw aw huwa yadunuha aw huwa yadunuha waxaa ka bilaabanaya sababkii oo jahliga ahaa waxyaabay dhaawacahayay qasadka shan baan soo sheegay sabqu lisaan alhaslu waljahlu suuradii saddexaad ee jahliga halka bilaabanaysa inta hore laacibin iyo haziyan waxaa kaaga baxay sababkii dhaawacahayay qasadkoo hasliga ahaa aw khaaطabahaa bialaaqin alaaq buu gabadha kula hadlay wahuwa yadunha isagoo moodaya ajnabiyatan inay tahay aan gaayaankiisa ahayn mid ajnabiyadu cafan gaayaankiisa ah bian kaanat isfahansi weeye muxuu sagaran muxuu ahaay isku qodbay buu idhi qoobkeedii iyo dhegteedii baan isku qodbay isu ekeysii baa layihi way xoqonaysay buu idhi marka nin islaantiisa see u furahaya iyadoo jenia ku xoqonayso saaleh yaan la helay bui marka dhegta iyo aan lugtiba isku qabtay marka hadda waxaa weye see ku suurageli kartaa inaad islaantaadii ajnabiyad moodo bian kaanat fii dulmatin meel mugdi bay ku jirtayba meel mugdi ay marayso maba garanaysa ma islaantaada mise waa islaan kale wadana anha hayru zawjatii sidaasuu maleey aw nakaxahaa lahu waxay kusoo kutub eh, sheegeen hazaali wasiidkiisa iyo basiidkaba oo ku sheegay xilligii juwayni imaamkiisa imaam xaramayn iyo asagoo ay joogeen baa wadaad ka istaagay masaajid weyn oo masaajidii ka mida ah muslimiinta baqhdaad iyo duus wuxuu ahaa dabama xusuuste waacid ah ummaddiiba waaniyey markuu waaniyey ayuu kadib yidhi isku soo dardara meel dheerna waan ka imid saayna waan u baahnahay bal xoogow eh, soorye ah oo tabiino oo wadaadka uu ku duceeyo isku soo dardara buuhi waa loo bixi waayey shilinba wax taaga ayuu waayey markaasuu yidhi طallaqtukum ثaلaaثan kulligiinba waad furantihiin islaantiisi baana ku dhex jirtay masaajidka oo ciidanka fadhiga ku jirtay طallaqtukum ثaلaaثan dadka muxaadalada dhegaysanaya waanadana asagu ma ogeyni islaantiisibaaba ku jirta hawshii baa hirig noqotay wadaadku de wadaad waacido iska al qasaasoo mudakiro iska ahaa islaanta dhaqaaqday ma dhaqaaq furantay balaaya ka dhacday imaam alxarameyn baa loo tegey ka waran bale hawshaa iyada way ka furan tahay islaantu maxaa yeelay lafdiga ku hadalkiisa wuu qastay macnuu xambaarsan yahayna wuu qastay waana sariix lafdigu laakiin umuusan qastin inuu islaantiisa dalaaq ku rido xaaskiisii kaa dambana shardi ma ahayn buui fakatay iska tag buui saddexdana waa tagtay wuxuu ihi hazaali imaamkaygu sidaasuu yidhi laakiin cindii ixtimaal baa ku jira islaanta inaysan furmaynin islaanta inaysan furmaynin ayib adu masalada masale lagu dagaalamo weeye shaaficiyada nawoga islabtarkiisu waa ka hadlay raafici waa ka hadlay waa la kala jiitay isnawi iyo taqidin subki iyo waa waa lagu wareeray laakiin ra'yiga imam xarayn baa ugu ron haddii la aado un keliya baabulusuul la yidhaahdo khitaabka khuseeya dukuurta dumarku ma soo gelayaan baxdi ku jiray baa meesha ku jira waxaa kaloo ku jira lafdiga caamka ah sura naadira ma soo gelaysa lafdiga caamka sura naadira ma soo gelaysa wadaadkan wuxuu u rabay muxuu ahaa raggaan meesha fadhi indhaha weyne xoogu isku soo dardari waaye wadaadku xurmayn waaye ayuu furay mooyeene islaantiisa inuu u qastin mutakalamkan mualiqi ee khaaibka ama mukhaaibka ah waa suura baciida marka ah, ah, eh, alcaamu yashmal asuura ah, naadira iyo khitaabka rujaal ee khuseeya ee dukuurta macamimayaa ii sheeg maxaan ku dhaday dumarka labadaa baxi ee usuuliga iyo masalada hoos tegaysaa laakiin baabu talaq markaad joogto lafdigu hadduu sariix yahay ruuxu lafdigu u qasto macaanihiisana u qasto waxaa weeye waa ku daayey waa ku daayey aw nakaxahaa lahu weliyuhubaa usoo guuriye weeye e, manaa wuxuu usoo aqbalay way nikaaxii bian kaana sagiiran aw wakiiluhu wakiilkiisi bian kaana kabiir walam yaclam annaha zawjatu waqaca alaaqu masaladu marka halkaas ayay ka baxaysa walow lafada weli waxaa socda sababkii saddexaad ee jahliga ahaa jahligii walow lafd acjamiyu acjami hadduu ku hadlo bihi bialaaqi buu ku hadlay bilcarabiya afcarabina ugu hadlay mid jynaysa waxaa la yidhi waxaa tiraa alaqtu imraati dhi oon afcarabi aqoonin waa loo meeriyey markaasuu alaqtuhaa alaaan intii loo sheegay buu ka sii daayey waa cajami ama somaaliyan carabi aqoonin baa la gabadhan wayba ku dhibtay u duceo maxaan ugu duceeyaa alaqtuki alaaan dheh marka walow lafida acjamiy haduu ku hadlo lafda acjamiyu baa ku hadlay bihi bialaaqi buu ku hadlay bilcarabiyati luqa af carabeed buuna ugu hadlay walam yacrif macnaahu lafdiga uu ku hadlayna ma garanhayo lam yaqac ma dhachayo ma dhacayo alaaqa asaga ah limaada macnaha qastin weeye lafdigu wuu qastay laakiin lam yaqsud ilafda limacnaahu inaad garatay baylatay cibaarada muxarakana waa sii luqina alacjamiyu buu dha ajami hadii loo meeriyo kalimat alaaqi weedhi alaaqa loo meeriye fatalafada biha wahuwa laa yacrif macnaaha lam yaqic alaaq cibaarada dheer buu imaamku intaasuu kusoo gaabiyo ururiyey ayib dhibba ma wa qiila waxaa la yidhi ina waa macnaha waqaca qiil wuxuu leeyahay weedhaa macnaheeda hadduu niyoodo wuu dhacahayaa u niyoon bimacnaa waxay yidhahdeen wadaadduhu haddii la yidhaahdo weedha aad ku hadashay marka dambe la yidhi waa lafdi wax lagu furo lafdiga macnihiisa baan ujeeday bui kii cajamigaha ah. macnihiisaa baan ujeeda lafdigoosoo kuma hadle ha horaan maba garanaynin hadduu sidaa yahay mar waaban u jeeday macnahaasaan ujeeday markaan tuurahayeyba maba dhacayo lanno majhuulbaba ka ah macnuhu agtaada kayfa taqsiduhu shay majhuul agtaada ka ah siyada ugu qasti lanna qasadku wuxuu ka yimaadaa cilmiga wixii markaad og tahay baad u qasadaa iraadadu waxay timaadaa bacda cilmi waxa markaad ogaato wanaaggiisa ama xumaantiisaad doontaa inaad samayso marka kaashifkii macrifigaaba maba jire kayfa taqsid ayib cafwan wain qiila waqiila waxaa ley ina waa macnaha waqaca qiilka warkiisu waa sidaa asagu wuxuu leeyahay iraadatu lafdina waa la helay macan lafdina waa la helay marka halkaasuu marinhaya laakiin qawigu waa maxay macnuhu loomaba qastin marka iyado lagu hadlay in baa la fiirine waxaa waxba kaba jiraan masale lamidaad kusoo marteen mxuu ah fi kitaab ilbayc kusoo maray midan ayada masalada kusoo marray way cuquuddu ma waxaa la ictibaari nafs almr mise waxaa la fiirinhayaa danu lcaaqid caaqidka danigiisa miyaa la ictibaarin iyo malihiisa mise xaqiiqat alamri caqdu wuxuu yaha wax lagu qiimeeyaa waxaad kusoo marteen masalada ahayd hadduu xoolo iibiyo uu moodaya aabbihii inuu leehay xaggana aabbihii mar hore uu dhintay xooluhuna asagao uu lahaa beeca ma saxiix mise waa baail maxaad kusoo martay in la rajaxay beeca inuu soo marteen waxaan la rajaxay bima fi nafsi اlamr shayga markaad iibinaysa milkigaadu ku jira adaa laha aad moodaysay aabbaha inuu lool yahay oo weli xooluhu aabbaha leeyahayna waa malo baaila tanna waa lamid mid weeye suurada marka waa isku mid bima fii nafsi alamri baan fiirinayna maxaan u fiirinaynaa lianna waxaa weeye markaad weedha ku hadlaysay macnaha maxaad ka ahayd jaahil xaqiiqatu amri waa sidaa niyadan dambe lasoo lasoo oroday lagaa dhagaysan macno badanna kuma xidhno wuxuu u gudbay sababkii labaadee afraadee dhaawacahayay afraadee dhaawacaya qasadka oo alikrah walaa yaqacu dhadhici mahayo طalaaqu mukrahin mid la qasbay bikayri xaqin lagu qasbay daabidka ikraha cindana waxaa weeye daabit baan leena waa maxay wax walba oo markaad khiyaarka lahayd inaad samaysaa ay qasab kugu ahayd haddii lagugu ikrahu dhacahaya maa yalzamu اlmukalafa cinda الطawaaciyati fahuwa laazimu fi اlإikrah maa lazimaka fi اlاkhtiyaar lazimaka fi اlإikrah shayga markaad madaxa bannaanaydeen lagu dirqiyin haddii lagu lahaa oo inaad samaysaba ay ku saarayd xaggana lagugu sii qasbo waaba khayr waaba khayr ayib haddii laakiin maa lam yalzamka fi اlاkhtiyaar lam yalzamka fi اlإikrah xaalat ikhtiyaar ikraam baad kala qaadi cinda alikhtiyaar markaad xorka ahaydeen lagu qasmin wixii lagaa rabee waajibba kugu ahaa ama ku saaraa oo madheer inti laguu qaatay samee lagu yidhi ama aakaba lagugu qabtay maxaa la bi'iyey xaq lagugu lahaan baa lagugu sii riixay waa sahartay si lagugu daray un laakiin shaygun uusan ku saarayn oo lagugu qasbay markaa ayadaa ma dhacahay miaaluhu aan tusaaleeyo haddii kaafir xarbi aaka lagu qabto islaam la yidhaahdo islaamkaa ma asaxaya mise ma asaxayo wuu asaxaya bilijmac limaada maa lazimaka fi اlاkhtiyaar lazimaka fi اlikraah marka horeed bannaanka taagnaydba inaad islaamta waajib bay ahayd xaq lagugu lahaa bay ahayd adaad diiday haddii lagu qasab lagugu geliyo waxaa weeye khayr wey wakadalika almurtad islaamka kusoo noqaa la yidhi wuu diiday xabad baa lagu qabto markaasuu tubta ilahi wa aslamtu lilahi rabi اlcaalamiin maxaan leenahay saxiix lannahu lazimahu fi اlikhtiyaar lazimahu fi ikra maa lazimhu fi lazima ikra daabitkaa marka halkaa wey laakiin shaygii markaad xorka ahayd aan lagugu lahayn haddii lagugu dirqiyo asna ma dhacay asalku waa sidaa tafaariic yaroo ka babaxda way iska jiraanoo kalmusatnayaada laakiin asalka daabitkan ka duula walaa yaqacu dhici maayo dalaaqu mukrahin bikayri xaqin baad marka gelin hadda markaad rabto hadda daabitk inaad dhexgeliso nin la qasbay alaaqii ma dhachayo bikayri xaqin loogu qasbay muuligii gabadha ka dhaartay yidhi islaantaa weligeyna dhigi mahayo dhaqanna mahayo ee la qasbay dalaaqiisii wuu dhachayaa ila marka waa xaq lagu lahaaye lazima fi lkhtiyaar waa masale aad u dhib badanoo selafku ku niqaasheen oo ku dagaalamen wey sida ayada kuu qoran ee talaaqu mukrahin inuusan dhacaynin bikayri xaqin waa madhab اljumhuur min asaxaabati wاtaabiciin amada a'imaduna sidaasay u badan yihiin taabiciin dhowr ah oo shacbi ka mid yahay nahaci abuqilaaba zuhri wadaadkii loohan jiray qataada iyo saciid bnu jubayr ayaa ayagu waxay qabaan alaaqu wuu dhacahaya alaaqulmukrah wuu dhacahayaa ayb waxaa xagga wadaadaha dambe ee matbuucinta ku raacay abu xaniife iyo labadiisii saaxiibadii sufyaan athawri ayaa ku raacay kor haddii la aadana saxaabada waxaa laga wariya sanadka farbaa ku godanaya ibnu cumar iyo cumar ayaa laga wariya laakiin jumhuur الصaxaabati wالtaabiciin dhanka kale ayay jiraan ayb qolyaha odhanaya dalaaq wuxuu dhacay waxay ka eegayaan ruuxan mukraha ah wuxuu u qasdahayaa wuxuu u qasdayaa lafdigana waa u qasday macnahana wuu fahansan yahay wuxuusan u qasdin keliya inuu rido dalaaqii xaaskiisana ku rido kaana shardi maaha dhameen lafdiguna waa sariix halkaasay mareen ثaaniya waa min baab khiطaabu wadcin weeye waa min baab tartiibi اlmusababaati calى اlasbaab in axkaamta lagu jiya asbaabteedii haddii haazilkii iyo ninka ciyaarahayaba asagoon u qasdin iqaacu طalaaq la yidhi waa laazim mukrahna waa la mid halkaasay ayagu la mar ahayaan lakin waa masale un iska dhib badan fain dahara hadday marxaba fain dahrad hadday muuqato qariinatu ikhtiyaarin ninkii la qasbay alaaqiisu dhaci maayaynu nidhi ayb laa alaaqa fii iklaaqin xadiidka abu daawuud bay u deliishadeen jumhuurtu jumhuur lugawiyiin waxay ku cabireen fii ikraahin abu daud wuxu uhi waadunuhu laqadab ayb laa alaaqa fii iklaaq bina'an calaa sixati ila khilaaf baa ku jire marka haddii la yidhaahdo wuu asax waa sida loo wadaadahada mutaakhirin u badan yihiin ikhlaaqu luqan waxay ku fasireen inuu yahay ikraaha haddii taa la waayo waxaa loogu qiyaas qaadanayaa man kafara billahi min bacdi iimaanihi man ukriha ayaa looga qiyaas qaadanaya alkaasaa lala aadaya sheekhu wuxuu yihi fain daharad hadday muuqato qariinatu ikhtiyaarin doorasho wax tusahaya waxaa lagu yidhi haddaad qasbantoo lagu qasbay dalaaqaada dhici laakiin ha lagu qasbe haddaabad markii aad alaaqa ku hadlaysay aan fahanno ama ay meeshu ka muuqato wax tusahaya in eh, aada dooratay dalaaqi waa dhacahaya qariinatu ikhtiyaar waa maxay bian ukriha waxaa lagu igraaya calaa alaain saddex dalqood kufur baa layidhi haddaadan gabadha saddex maqashiinin shan isku barbara kaadusi baa layidhi fawaxada hal baan ku furay buu ninka masagaa qasban saddex baa lagugu qasbay haddaad tiri maya hal baan ku furay nin wax doortay baa tiri dalqadda waa dhacday aw ukriha waxaa lagu qasbay calaa sariixin sariixu alaaq kufur baa layidhi aw faaraqtuki aw saraxtuki dhe baa la yidhi markaasuu la yimid ilxaqii biahlikii buu yidhi hawlihi aad aw tacliiqin alaaq mucallaq bishari inaad kufur baa la yidhi tiraada baa la yidhi in dakhalti addaara fa anti aalikun dha la yidhi fakanna markaasuu sarbeebay fii mowdici tasriix aw najaza alaaqii buu go'aamiyey fii mowdici tacliiq hawlaha qaraanka maxay tusahayaan inaad waxaan dooratay adugu oo haba lagu qasbe aad tidhi sida aan reeba waa si laygu daray waaba reeranba inaan furay igu sii riixa qac haddii aad qasban tahay wix lagugu qasbay baadyaad ku gaabsan lahayd kufur baa saddexdii baad ku gaabsan lahayd hadal cad oo dalaaqa la imo baan leeyahay maadan maldahadeen dalaaq mucallaqa la imow baa lagu yidhiho markaas waxaad tihi maya kaash garaynaya isagoo kaasha iga qabsada marka waxaas muxuu tusahayaa waa qariinatu ikhtiyaar ha ka socon soo iskama cadmayso culays baa ku jira intaas wuxuu sheekhu aw calaa allaqtu fasaraxa aw bilcukuusi waaqaca wa intoo dhan way wada socotaaye bian ukriha calaa alaain fawaxada aw calaa sariixin baa lagu qasbay maxaan leenahay fakanna aw calaa tacliiqin baa lagu qasbay inuu dabro oo shardi ku xidha iyo sifo alaaqi fanajaza wuu go'aamiyey aw waxaa lagu qasbay calaa allaqtu dheh allaqtu gabadhaan furay dheh fasaraxa wuxuu idhi adtu saratu haddaad aadi nin weli khyaar u furinyaa tahay waa nimada wax door qaadanaya aw bilcukuusi baa lagu qasbay inta aan soo marnay cagsigeedi baa lagu qasba markaasuu daba maray waqac dalaqa waa dhachaya waxaa la yidhi saraxtu dheh markaasuu dalaqtu yidhi waxaa la yidhi gabadha go'aami muxuu ahaayey dalaaqeedoo tanjiis facallaqa waxaa la yidhi cafwan fakana fakana cafwan maya callaqa weye najaza go-aami baa le facallaqa waxaa la yidhi kinaaya kufur fasaraxa xukuustu marka waa sidaa waxaa la yidhi waaxido kufur saddex buu ku furay inta aad soo baad la imaanaysa hal kufur baa le wuu saddexeeyey waxaa la yidhi sarbeeb kufur wuu caddeeyey waxaa la yidhi alaaqa laalaadi markaasuu caddeeyey muxuu ahaayey jasmiyo gooyey waxaa la yidhi waxaad ku furtaa saraxtu dallaqtu buu inta buu daba maray ninkaa waa nin asagu hawshiisu doortay dalaaqa waa dhacay waqaca alaaqu lianna mukhaalafatahu liamri اlmukrihi wuxuu tusahayaa yadullu cala اkhtiyaar mar hadduu doorto dalaqa waa dhac asal inuu dhacayba ahaydba wuxuu u gudbay mar haddii hadda ikrah la soo gaaray in shuruud اlikrah kitaabu xuduudna uu ku iman doonaaye wa shardu اlikraahi ikraha shardigiisu waxaa weeye qudraة اlmukrihi ka ku qasbay inuu karahayo awoodo calىa taxqiiqi maa hadada bihi wuxuu kugu hanjabay fulintiisi iyo hirgelintiisi muxuu ku awoodayaa biwilaayatin awood dowladeed bu waa suldaan waa boqor waa qaadi aw taqaluban wuu kaa adkaadayba adoogoo sacaboolo ah oo waranla oo meel iska fadhiy baa ku kuladu istaagay haddii laakiin aad gurigaada joogto diyaarta waad iska celin adoo iska socdo iska tusbaxu mabtoore kugu qabtay bartaa xoobaystaa kaa saaray waa taalub buu kaa adkaaday xoog buu kuu sheegtay feehu kaaga fadhiistay wacajzu mukri taa waa shari mukriha qasbuhu waa inuu yahay qaadir limaa hadada bihi inuu fulin karo waa inuu yahay ilma yaroo caruur walla haddaadan gabadha furcunaan kugu dhagahaya muxuu sheegaya kaas kaa qasab ma aha waa inuu mukrihu uu hawshu kugu qasbahayo cafwan wuxuu kuugu hanjabaya inuu ee ah waa inuu fulin karo wacajzu lmukri waxaa kaloo shardi ah mukrigu inuu asaguna ka cajiso weeye can dafcihi dafci lmukri ninka ku qasbay inaad iska difaaci karinna waa shardi biharamin baxsasho cagahaad wax ka daydo iyo wahayrihi cabasho aad dad u cabato ama habarwacatobaryaatoleh islaano iyo istiqaadi isticaano nin aadan ka baxsan karin inuu yahay adigoo meel cidlaa kugu helay waa qodobkii labaad kii saddexaad wadanuhu inuu malaynhayaa shardi ah ninka la qasbay annahu in imtanaca hadduu diido wixii samee la yidhi xaqaqahu dhibki inuu geysanayo mukrihu wixii samee lagu yidhi haddaad fulin weydo in dhibki uu kugu dhici waa inaad malayso ilaan axkaamtu badanka danulmukalaf bayba ku xidhan tahay marka masaailka noocaasog marka hadda amarka ummadda khayrka aad farayso ama xumaha aad ka reebayso waxaad rajaynaysaa un malahaadu xumaha ummadda aad ka reebay inuu xuun ka qaataan oo ilaahay ku anfaco wanaaggana wax ka gartaan oo ayib wax dhibo weyna uusan ka imanayn marka wadanhu danu lmukrahi bifatxi ra kii la qasbahayana waa inuu malaynayo annahu ninkaasi mxuu ahaaye cafwa annahu in imtanaca hadduu ka reeb muxuu ka wixii lagu qasbay fii ma ukriha calayh xaqaqahu muxuu mukru maa hadada bihi wuxuu kugu hanjabay oo dil ah ama kala goyna ayuu markaa hirgelinaya saddexdaa markii la helo ayaa maxaa hirgelay shuruud اlikraah ama arkaan اlikraah ayb qaadir waa inuu yahay nin ku qasbahaya dhib kuu geysin kara wuxuu kuugu hadidaya fulin kara adugu waa inaad caajistoodo hawl aad u baxsatay iyo difaac iyo awood midna aadan lahayn xaggana aad malayso waxa lagu faray haddaadan samaynin in dhibka uu kugu dhacahay haddaad yaqiinisa kabaa fiican haddee malahaba kugu filan saddexdaa sharti baa la kutub alaahaar waxay geereen eh, xilligii saydina cumar ayaa wadaad iyo islaantiiba intay israaceen bay meel malab u doonteen qow dheer buu intuu xadhig dheer ka lalaadiyey ayuu meel dhexda w shinidu daqooyaha dhexdooday gashaay marka igarka kore intii la fuuro geedaha xarig lagu soo xidho yaa la soo wadaamiyaa kadibna meeshay kaga jirtay nabaci ay kaga jirtay baa intii la yimaada la jabsadaa baasha waa taqaanaa wadaadkii baa issoo lalaadiyey xadhig buu soo fuulay markuu malabka guro yidhi ee islaanta waxay toori la soo baxday xadhiggii bay la dul istaagtay waxay tihi saddexda hadaad ay maqashinin walle xadhiggaan goynhayaa na allaha allamaya na ilaahay ma taqaana calaacal wadaadkii mayay tidhi haddaadan imaqashiinin xargu waa go-ay xarg hadduu go-ana shan boqoloo mitroo guda ka hooseysa wadaadka waa ku daaya wuxuu ihi saddexdii baan kugu furay baltori dib cisho hadhow markuu soo baxay oo malagku soo qaato cumar u yimid cumar dhibkaas ay qabsaday waxba kama furre islaantaada wa orad la seexuuri marka way dhacdaa in badan bay dhacdaa lasqasbahayaa meesha saa darteed cumar wuxuu odhan jiray laysa arajulu amiinan calaa nafsihi idaa akhaftahu aw awhaqtahu aw darabtahu ruuxu naftiisa aamin ma aha inuu waxaan loo baahayna ka soo boodo haddii aad cabsiiso ama aad xidho ama aad garaacdo uodhan jiray alqaydu kurhun in lagu xidho waa ikraah wlwaciidu kurhun in lagu hanjaba in lagu dilina ama gacanta lagu goyna ama indhaha lagaala bixina waa kurhun wاsixru kurhun in lagu sixirana waa kuhri rasuul qaadi bu ahaa talaaiina caaman aw agar buu ahaa marka xawlaha ciraaq buna fadhihi jiray iyo meelo badan wuu yaqaanaa qolyihiin qolyaha hadda qur akhriya dadka xanuunsan daaweeye cilaajiya haddaad ka warqabto ama aad soo marto waad la yaabi dumar qasban oo ninkan wuxuu yahayba aqoonin islaam waa waxa ii timi shandhal ah oo tidhi waa dhow ayaan ogaaday meeshaan joogo iyo ninku wuxuu yahay iyo siduu u egyahay casoo dheer oo qurux badan oo timi halkaa oo bala ka dhacday buu ahaa waana wadaad gaabano ajaafi oo soomaalida kuwada yararka ah waa waxaa ii timid islaam tidhi iridda markuu ka baxo oo intaan bilaabo saan albaabka u taaganahay daaqadda xaggee aaday xaggee ka baxay markuu hal kilomitr u soo gaadho gurigana caraftiisa iiso carfi jirta xisaabaha hawsha aan ka haya haddaan bilaabo socon maayo marka wasixu kurhun wasixru kurhun waa hawl jirta waag hor waa la yaabi jir waa dhi waxaan gabdhuhu waa qasbay ilaa qaadi shee markiisa arkay waa waa la yaabi jira wadaaduu tan maxay ikraa ugu tirin waayeen baan isdhihi jiray ayb idan qadiyaddu waa iska sidaa axmedna wuxuu odhan jiray mukrahu waa man yakhaafu اlqatla aw darb الshadiid buu odhan jiray alimaam ibnu taymiya iyo a'imaة الshaaficiy kutubtooda waxay leeyihiin ikraahu waa ma aha xaqiiqo kooban yakhtalifu biاkhtilaafi اlaxwaali wاlashkhaasi wاlأsmaan waag hore taxqiiqa ibnu taymiya inuu leeyahan moodi jiray laakiin shaaficiyo hawshaas falkinaysa ayaan ku arkay kutubtooda nihaayaha iyo alcasiiz hadda markii nusqan dambe ee sharxeeda aan akhriy marka waxaa weeye egaa iskale ma kaana ikrahan fii baabi الطalaaq laa yakunu ikrahan fii baabi الnikax ma kaana ikrahan fii baabi الnikax laa yakunu ikrahan fii baabi اlkufr culummaduna waxay uga adag yihiin baab ikrah quyuuddiisa marka la marhayo kufriga iyo ridada maxaa yeele mid walba mowduucu mowduucu ka adag yahay way adkaynayaan hawshiis naftadood cabsata keliya iyo in muxuu aha xoola lagaa goostay in lagu yar cadaadiyo indhaha laguu guda hadday tahay hijraa waajibteen bay wadaaduu leeyihiin ina guduudin iyo xoogo xoolaama lagaa dhaqaa iyo hoogo yaroo kugu dhacday iyo dharbaaxa indhaha lagu yar taabtay iyo tikhaan tikhin iyo laad feeraha layska geliyay iyo howlaha hadday igraah tahay hijraa baan waajibteenba leannu saxaabadu maka maxay ku qabeen dhibkaa dhib badan baa ku haystay marka waxaa weeye waxay leeyihin waa in la kala qaado sax weeye marka adu baabu alaq haddaan maraynahay saddexdaa qodob bal ka fiiri haddaba wa yaxsul ikraahu ikraa wuxuu ku hirgalaa bitakhwiifi in lagugu cabsiiyo bidarbin shadiidin garac daran aw xabsin xarig lagugu cabsiiyo aw itlaafi maalin maal baabi'intii iyo xoolaha haddaadan gabadha furin baa lagu waxaad hanti leedahay cardad ugaan ka dhigahaya gurigaan jajabinhaya akoonka waxa ku jira tuugintan ku fasaxa lagu kala tegahaya lacagta boqol kun doolarod haysatay baa la waagubahaya aw itlaafi maalin ama maalka dilidiisii shaaficu la itlaafu maalka waa tafsiil la geliyo hadduu ninku hani yahay oo la wallahi shan dollar baan kaa gubahayaa ikraah ma ay dheheen laakiin faqiir soo tugsaday oo shan dollar baa watay oo la shanta waan gubaynaa haddaan islaanta furin oo yidha haiga furin waa eh, eh, mxuu ahay haiga gubina waan furayahay ninkaas waa maxay waa mukrah lanna bixasab ilmaal nin hantiilo oo boqol haysta waxaa waxaan ka gubay boqol dolar maikrahba war hal maalin ku qadeeya haddaan doonto waxaa doonto same weeye leanna waxaa la fiirinaya kolba hantidu siday tahay dayib ay ka hadleen wadaaddu iyo waa naxwa wixii la oo maa yucaddu ikraahan ah mima yucaddu ikraahan amiluu sheekhu kuu sheegay wixii ikraaha lagu tiriyo curfanna waa soo gelahaya suwarkay sheegeen waxaa ka ikrah noqonay fii baab alaaq masaa'ilkana aan noqonaynin hadday haweenayda tira wallaahi haddaad furin waa nin culummo oo magaca leh ama nin isamo malaaqoo balabaada weeye ama ugaasa ama sultaana markaas haddaadan walle ifurin maanta ya intaan isqaaweeyey yaan suuqa ku ordahaya oo lagu dhihi islaanti hebel callahay dhigata ama waaban ku caaya tir waaban kugaadin intaan bartamaha tago ceelgaa fadhiista iyo islii yaan xumaantaada iyo baktigaada cadowlgui ka sheekaynaya nahya caayna waxaad yeeli waad furan tahay dalaaqaas ma dhacay leanna wadaadku waa mukrah nin magac caydi nin magac loo lacaayo waxay la mid tahay weeye mid iska caadi oo la karbaashay la mid tahay ilan magaca waa ikraah adabi ay leeyihin ikraah ikhlaaqi ah shaafici bay ka hadlaya hawsha ayada ayib nin magacoo la ugaas ama sheekhu dhurba waan ku dhurbaax ah haddaan ay furadilaado waxay dhan waa ikraah caama haddii laakiin labaanku dhubaaxi dhurbaxa indhahaa soo taagtay gabadha iyo safurin waxay kala qaaday ashkhaasta xaaladda waxa lagugu ikraahayo waa in xaaladda la qiimeeyo hal goonioo meel taagan ma jiro yakhtalifu biikhtilaafi اnnaasi wamadaaruhuna waa maxay dabdigiisu waxaa loogu noqon curfiga curfiga looga lab laakiin waxaa bishari ah inuu adigu kugu dhacaayo inuu adigu kugu dhacaayo haddii lagu haddaadan gabadha furin waxaa weeyaan ruux kalaan dilahayaa aabbaha baan dili oo xoolihii hebel baan baabi'in walaalkii saaxiibkaa baan ka faraxanlaya hawl noo taalla maahay leeyihin shaaficiye badankood haddana waxay leeyihin baabu alaaq aan ka dhigna middaa idin kara laakiin baabulkufri iyo hawlahaas shuqulkuma laha waa inuu adagu falka kugu dhacaayo cid kale ama ha rugmato ama ha bayaxowd ayada u taallaay wanaxwiha waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardhiyaa fii xusuuli ikraa ikraa wuxuu ku hirgelayaa in lagugu hanjabo garaaca ikraa ma aha oo xabsigu ikraa ma aha oo maal la baabi ikraa ma aha buu qiilku ee waxaa la shardiyaa qatlun in lagugu hanjabo haddaadan gabadha furo waa ku dilahaya wa waxaa li maye qatlun aw qacun aw darbun makhuufun waxaa ikraah noqon kara oo ikraah ku hirgelahaya in lagugu hanjabo in lagu dilayo aw qacun ama gacmaha lagu guri oo xubin lagu goyn muhiim ah aw darbun makhuufun ama garaac dilaa ah, oo ruuxii la garaaco uu dhiman karaba ayb ama loo naafoobi ama gaadhsiin kara geeri iyo dhimasho gaadhsiin kara marka qiyaalku adugu waa iska warkoodii sida hore ayaa xoog badan walaa tushtaradu lama shardiyo altawriyatu duurxulid lama shardiyo iyo afgobaadsi bian yanwiya khayraha ikraahu haddii lagu qasbo lagu yidhaahda gabadha fur oo ikraahi uu hirgalo lafti cad inaad la timaado way kugu filan tahay lafti sariixa hadaad timaado iyo dikanaa qasbaba lafdiga in la timaado waxba ku yeeli mahayo weeye oo dalaaqi dhici mahayo weeye wadaaddaa waxay dhaheen marka lagu qasbo waa inaad la timaada weero sarbeeb ah ama duurxula ama maldahan oon tusaynin alaaq laa min qariib walaa min baciid qiilkaas iyo wadaaddaha warkoodu sheekhu baabi'inaya wuxuu ku uhi walaa yushtaradu lama shardiyo attawriyatu raadgadasho min waraaa laga keeno waa inaad ereyga haddaad ku hadlayso wax ka dambeeyaad ujeeddaa asagoo ma jeedid laakiin mid reebaadiya ama aan indheer magarato ah yaad boorhkan u dhejinaysa waxaadna ujeeddaa adugu maa waraahda lafdibaad ku gabaraysa min waraaba laga keena waa la sheega lakin min wara baa fiican la yidhaahdo walaa tushradu lama shardiya altawriyatu raadgadasho shardi ma aha cinda alikraahi cala alaaq ayib bian yanwiya hayraha inuu islaanta islaanka u niyoodo faadumo cabdulaahi fur baa layidhi markaasuui faadumo waan fura ujeedo faadumo geedaxsan ujeedo shardi maa buu ui hayrku waa iska miaal ee ma aha shardi alfaad iyo ruuxii ood maldahado ama ruux kalood u qasado midna shari ma ban yawi hayraha yani cibaarada waxaad muujinaysaa inuu sheekhu u jeedo xasri lannu miaal kama dhigin wuu ka dhiga tafsiir tafsiir tawriya kaan yawi hadduu dhaha sax bay noqon lahayd laakiin bian yawiya waa tii tafsiirka ahayd taas macnahaasna sax ma aha waxaa loo jeedaa qasab maaha inaad raad gadatee hadalkii lagugu qasbay baad bareeri kartaa ayb waqiila waxaa la yidhi in tarakaha hadduu ka tago raadgadashadii tawriyadii bilaa cudun cudurdaar la'aan waqaca waa dhici kara aan kala qaadnuu qiilku leah ninka lagu qasbay dalaaqan nin luqada yaqaan oo adiiba oo fahmaya alfaadda iyo dalaalaadka waxa udhexeeya hadduu yahay waa inuu raadka tawriyaysto buu leehay haddii laakiin uu asagoo tawriysan karo hawsha yaqaano uu lafdigii lagu qasbay uu aado lafdigii iyo macnihiisii intuba u qasto muxuu leeyahay waa dhacahaya yahay laakiin luqada aqoonno waxaana fahamsanayn isagoo kaasi towree ma yaqaane wixii ha iska dardaro waxbana ka dhici maayo taagan yahay bilaa cudur waxaa kaloo uba yaqaanay laakiin waa lagu kadiyey markii lagu kadiyey ama la qasbay buu argagax wadaadkii waxay dhaheen soomaaliya yaasiin cabsiyeed sudan ma dhaafo yaasiinka dhibka yaraa la ahrin jiray haddii cabsi ay timaado oo tiraad akhrisatid sudanba ma dhaafin kartidba maantao dhan faaqshayno baad kusoo laaban soo bilow yaasiin yaasiin yaasiin yaasiin baad ku haydh war hore u soco maba socno iyaba ayib marka waxaa weeye haddii dahshada iyo khoofku intuu ka badiyey uuba ereygiiba waayo kaasna waa macduur ee tabriyada markaa shardi muqiidkaas u leehay wuxuu u dambeeyo sheekhu u gudbay sababkii shanaad ee dhaawacaya qasadka sabqu lisaan alhazl waxaynu soo maray aljahl alikraah iyo zawaab alcaqli bisukrin aw dawaa waman aima kii dembaaba bimusiili caqlihi caqligiisa wax zuuniyu ku dembaabay yacni waxaad cuntay wey ama cabtay shay aad ku dambaabaysa cabidiisa iyo cunidiisa xaggana zuulinhaya caqligaad oo min sharaabin cabitaan lafdigaa sharaabka ka fiican cibaarada muxararka tana ka fiican aw dawaain ama dawa sharaabka ama nabiid ha noqdo ama muskir kale ha noqdo ama khamr ha noqdo kala qaadi mayso aw dawaain ama dawaah waa waxaad ku dambaabtay cabtay weeye shay caqliga zuulinhaya ama shay la cabaa ama mid dawo sanka laga qaata ama mid laisku ah, fulaya wa tasarufuhu lahu wa calayhi tasarufkiisi kan la wuufulhaya beecaadii waxyaabahaadii kale nikaaxaadii cuquudii fasakhi tasarufkii kalena waa fulhayaa lahu oo asaga u dan ahaa wa calayhi asaga dhibayey tasarufaadka adiga ku iyo iyo kuwii adiga ku dhibahayaba waa fulhayaan wa ficlan cala madhab qabsan weedh iyo falba waxaan leenahay marka sababkaan raacinayna musababkiisa haddii sababkii oo cabidii aad khamrada cabtay ama daawadaada cabtay aad ku dambaatood caasi ku tahay oo sababka aad macduur ku ahayn xukunka ka dhashayna macduur kuma tihid laa اkhtiyaara lilmukalafi fii qaطci musababaati can asbaabiha ayb qaacida aad soo marteen baan la hoosgeynaya mar haddaad sababka u qasaday xaggana aad dooratay oon lagugu qasbin kaannaka qasada اlmusababa ayb qasdu sababi waa qasdun sidaas ayuu marka wadaado badan ku tageen wabihi qaala abu xaniif abu xaniifa nagu taageersan axmedna riwaayatan baa ka yimid maalik fi lmashhuuri canhu asaguna wuxuu qabaa inuu dhacahay alaaqa asaga ah. khilaafku marka sakraanka wuxuu dhowrahayaa hal sakraanu kalmajnuuni aw kasaaxi ninka sarqaansan ma majnuun buu la mid yahay mise mid bad qabo fayow buu la mid yahay halkaasuu u laabanaya hal isakraanu kalmajnuuni aw kasaaxi kasaaxi bisaad ayib halkaasay masaladu tegaysa waana masal khilaafay salafku aadku aqwaal badan ay ka jirto waana sidaa ay shaaficiyadu sheegeen waa qowlu jumhuur ahlicilmi waa qowlu jumhuuri الصaxaaba wالtaabiciin ayib sidaasaa loo badan yahay calى madhab marka qowl labaad baa jira qowl labaad baa jira oo qadiim iyo jadiidba ah lamada uru aqwaal dhowra ku jirto la kala rajaxaya qowl asagu wuxuu leeyahay sakraanku dhici mahayo dalaaqiisu aima aw lam ya'ham ma dhacahayo ilxaaqan in waxaa lahsinhayaa mukrahi iyo waxaa la hesinayaa majnuunkii iyo waxaa la haleeshinayaa kii aan soo marka ee naaimki bijaamic ana kula minhum lam yaqsud iqaac alaaq lam yaqsud macna lafdi ayb naaimka iyo haddee wixii la halmaana majnuunkiiyo mactuhu lafdigana omaynan qasdin macnahana omayn qasdin inta kalena waa xikaayo oo waxbay soo gurinhayaan may uma qasdahayaan waa ka xikaaya mukrahu waxay yidhahdeen culammadu marka dhablaya mukrahu yaxki alfaada hayrihi waxbuu jilhayaa mooye waxba asagumaba dhihinba waxaan samee baa l ku hadal muxuu ku hadlay wixii loo meeriyey buu ku hadlaya waxaad tidhaahdaa hee طalaqtu mra'atii fulanata bna fulanata maxaan ku fulay bialaaثi taطliiqaat wuu meeriye un inamaa yuxaakii hayrahu marka mukr halkaas asagoo ka baxayba bartaasoo ka baxay kee hadda aan soo maro sakraanku waxaan soo maray rayljumhuur inuu mukalaf yahay nawowna uu qabo inuusan mukalaf ahayn asagoon mukalaf ahaynna uu alaaqiisi dhacahayo tii baan hadda socota ee hadda waxaa un la kala qaadahayaa qowlkan waxa waa tafsiin la kala qaado sakraankii mutacadiga bisukrihi iyo kii hayr mutacadiga ahaa kii hayr mutacadiga asagu daawo caada u qaatay u socotay markaasuu ku sarqaamay caano geeloo muudh noqday oo daahayba cabbi markaasuu deedna khadka ka baxay yani ninka asagoo hawsha aankuaan ku xadgudbin maadaama sababku u bannaanaa macduur ha la yidhaahdo wadaaddo badan baa maray wadaaddana waxay leeyihiin imiga iyo tacadiga iyo ibaaxada iska daaye waxaa nin walba maankiisa maskiisa ma maqantaha wuxuu u qasay ma jireen wax dalaaqoo dhacaya ma jiraan jamaca min aslmna sidaasay ku tageen waana hataa qowl shaafici wey aan ka soconno wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan laa ma dhacahayo sakraanku waa kal majnuun buu qowlkan leeyahy asagu waa kalmajnuun laa kasaaxi qowlka hore yidhi wuu dhacahayaa tasarufaadkiisii alaaqiisii lahu wamaa calayh ficlan waa qowlan cala madhabna wuxuu leeyahay asakraan waa kasaaxi nin bad qabo fayowbu la mid yahay qowlka wuxuu laa wax dhacaya ma lianna fahamna ma qashad saxiixana ma taagan yahay waxaa lagu bushiyoo la yidhi isaga wuxuu la yimid sababka tacadiyan marka taqliidan calayhi ha la fuleyo weeye marka waalidan dambee timid waxba laga soo qaadi maayo waxaa la ictibaarinayaa weeye sababka hore uu la yimid halkaasuu qiilkan odhanaya wa qiila waxaa la yidhi calayhi wixii asaga dhibkiisun hala fuliyo calayhi wixii asaga dhibaya keliya ayaa dhacahaya leanna waa lagu adkayn ila isaga eh, balaayada doortay islaantii eh, inay ka furantay iyo dalaaq fasakhi iyo waxa asaga dhibahaya dhan ee asaga dhib u keensanayo dhanba waa naafid si loogu ciaabo tacsiirna ugu noqoto w laakiin limaslaxatia ah dhic maayaa la yhada majnuuha laga soo qaado kan asagoo qiilkan warkiisu waxaa weeye waa macno fiica wey ila horaanba aain bu ahaa hala ciaabo ma xumo adda waxay leeyiin macsiyada iyo hawlaha intaad iska daysaan ruuxaan xadku galay iyo macsiyiisi xuduud ha laga oofiyo sida daahiriyada in badanoo kamida zaydiyada in badanoo kamida iyo wadaadii dambe xataa mujtahidiinta sheeganhaya sancaani iyo shawkaani iyo ay waxay leeyihin ruuxan dembigiisuna waa gooni xadkiisii buu leeyahay hawshana hawl dalaaqoo laga hadlaye sidaas ha laga soo qaado inuu yahay kal majnuun lianna alummata ajmacat calaa buطlaani طalaaqi اlmajnuuni wاlnaa'imi wاlmactuuh mactuuhu iyo majnuunku waxaa u dhaxeeya majnuunku waa ruux miyir lahayoo waashay mactuuhna waa doqonka dhardhaanka caranka ilahay ba caql u samaynin kaasuu dalaaqiisi ma dhacay marka kana waa maxay xilligan xaaliga muxuu la mid yahay sakraanku kalmajnuun marka halkaasay wadaado marayaan waxaa laisku maandhaafaa sakraanku waa kee ha la dabdiyo sheekh shaafici wuxuu hi asagu waa ninka hadalkiisii manduumkahaa uu isdhex galo waa baaxa bisir اlmaktuub ninka sirtina fayda waxaasaan sameeyey saasaan yeelay dadlalmahaya wuxuu qarsanhaya o dhan buu bannaanka keenahaya hadalkiisa toosnaa ee quruxsanaa oo dhanna saasuu isu dhex boodahaya ayib ibnu suraj isagu wuxuu iyo musaniba waxay yidhaahdeen waa markuu kala garan waa ceriyo dhul meeluu joogo cer buu jooga dhul buu joogaa qole waxay dhaheen mee waa markuu u muqloodo sida <laughs> carab muqlaysan shilinka daashay uu dhacdhaco oo tallaabada marna aggaa u agugo marna aggaa u agugo markaas wey ayib almuhim wadaaduu shaaficiydu saddex qaybood ba ka dhigaan aan iskaga socon ruknigii afraad aan gudubna hadda rukniga afraad aan gudubno masaladan marka adugu imiga marka laga soo tago daliilka naqliga aan ictimaadno waa xadiidkii rufica alqalamu can alaain can الnaa'imi xataa yastayqid wa can اlmajnuuni xataa yufiiq wa can الsabiyi xataa yaxtalim aw yacqil saddexdaasaa laysku ogaa baan leenahay anagu in laga qaada marfuuc qalam an yihiin sakraan xageed ka keenteen baan leenahay wadaadaha naga soo horjeeda sakraan muxuu ku jira waa mu'aakhadun bima facala wa bima qal inta ummadda waxaan ka ahayn waa maxay inuusan marfuucu qalam ahayn xaggana u yahay mudayan bima facal loo qabsanayo ilaa aad keentaan nas ama ijmac ijmacna ma nasna ma waxaan baaqi ku ahaanaynaa nin walba wuxuu la yimaado kulu nafsi bima kasabat rahiina halkaas anagu aan ku beegnaa baasha rukniga afraad wuxuu ahaa almaal almaxal muطalliqii lafdigii qasadkii baan soo dhammaynin maxalkii uu alaaqu ku dhacay oo zawjadi ah ayuu hadda u gudbay wuxuu idhi walow qaala hadduu yidhaahdo rubuca afar meelood meesha afar meelood daloolka bal adugu hawsha eegaad aw bacduki ama badhka aw jus'iki gabalka aw kabiduki beerkaadi aw shacaruki timahaadu aw dufruki cididaadu taaliqun way furan yihiin waqaca alaaqu bulwadaadku muxuu idhi rubcaabaa furan badhkaabaa furan gabalkaabaa furan beerkaadaa furan tintaadaa furan cidyadaada mise ciji baa la yidhahdaa miya mashhuurataani waa tahay aaliqun buu ihi waqaca alaaqu alaaqa waa dhacahaya intaani qaacidaada soo marteen fii kitaab albacdi yaa asalu ah maa laa yaqbalu tabciida maxaad soo marteen faityaanu bacdihi kalityaani bikulihi shayga aan la gabalayn karin la qaybin karin kala hadhi karin juz ka mid a haddaad la timaado u israaca tusbax la furay buu noqon haddaad isku taabato gabadhu rubiceed miyaa gooni u furmi kara haddaad rubiceed iyadoo dhan baa furan haddaad tidhaahdo barhkaabaa furan israacday idan halkaasay masaladu tegaysaa waqaca alaaq midda labaad qaacido markaan ka soo tagno daliilka qaacidana waa xadiidka ciiga fi aiixayn xadii abirood garanaysaan ninka xoreeya shiqsan lahu fi cabdin gabal aad addoon ku leedahay haddaad xorayso xaggana maal aad leedahay addoon dhankan wuu xoroobahaya haddii aadan waxba haysana inta aad xoraysana way xorowday inta kalena addoonka soo shaqaysaa la odhan waad garanaysa adika kaasaan oga qiyaas qaadanay lanna mid walba cidqigu iyo talaaqu maxay zuuliyaan milkigii nikaaxa iyo milki raqaba halkaasaan la maray naqligaas waa iyo qaacidaad soo marteen wey midda labaad hadduu yidhaahdaa bacduki waad furan tahay ijmaac bay soo guuriyeen raafici iyo mxuu ahay nawowi ay soo guuriyeen bacdiga inta kalena waan oga qiyaas qadanayna xadiid manquula oon hoosgeynay iyo ijmaac i fi lbacdi iyo qiyaas cala albaqiya mxuu ahayy ayaa asal maslada waan iskaga socon wakada waxaa la mid ah intaa wuxuu sheekhu isu daba dhigay juska gabadha ka mid ahee dalaaqa ku ridayso ee maxalka aad ka dhigayso ama ha noqdo shay asal ka ah gabadhaas oo ku laasimaya intay noosha sida bacbarhkaa rubuca gabalka beerka intaas waa maxuu ah gabadha laasimaysa fii xayaatiha oon ka soocmaynin mutasila biha wey shacarukii wadufrika waa maxay waa ashyaa ka soocmaysa fii xayaatiha timo waa go'ahayaan ciddada waa la jari la kala qaadi maayo wey ayib xubinku ama munfasil ha noqdo fi lxayaa ama ha noqdo hayru munfasil inaan la kala qaadaynin buu imaamku ku ishaaraya ayib wakadaa waxaa la mida hadduu yidhaahdo damuka dhiigaado aaliqun wuu furan yahay cala madhab ayadna waa dhacayaan alaaqi waa dhacahaya cidibaabaa lagu furay iyo timee dhiig maxaad mooda asna waa xubin asaasiya oo jirkao dhanba ku shaqeeyo bal huwa ruuxu lxayaa noloshaaba ku dhisanba abu xaniifa ugu khilafsan maslada wuxuu leeyahay alaaqa haddii loo tiiriyo waxaan ka ahayn gabadha madaxeeda rasuki haddaan la dhihin aw wajhuki aan la dhihin weji aw raqabatuki aan la dhihin aw farjuki aan la dhihin aw dahruki shantaa lafdi haddaan la sheegin wixii kaleo dhan ku furmayso cidi iyo dhiig iyo muxuu ahaaye wadno iyo beer iyo keli iyo lug iyo waxba kama jir gacan iyo buula isagu waxaa la shardiyaa shantaas ra'si weji raqabo dahar iyo eh, farji iyo muxuu kaloo sheegay iyo luqun shantaas halkaas isagu la maray axmed isagu wuxuu yidhi aniga ii kaadiye waxaan yeelaynaa xubinka dalaaqa loo tiiriyey hadduu yahay maa yanfasilu fii xayaata lam yaqac alaaq kaufri washacari ila akhirihi hadduu yahay xubin mutasil bilmara laa yanfasil fii xayaatihana waa dhacahaya saasuu isagu qabaa idan laba qowlba meesha ku jirto muhiima ma akhadka maslada waa maxay xubinkii markuu dalaaqu ku dhaco laba wej baan qabnaa waxaan leenahay siraaya asaraaya inuu ay dhacdo xubinkii buu dalaaqu qabanhayaa kadibna wuxuu u gudbahayaa oo ku faafahayaa jirka intiisa kale wejhu saraaya la yidhahdaa wejna waa maxay waxaan leenahay juz baad cabirtay cibaaratan can ilkul waa min baabi tacbiir اljuزءi wa iraadat اlkul midna wuxuu leeya maye alaaqu marka hore wuxuu qabtay gabadha nuskeed barhkeed wadnaheedu ku habsaday wadnaheeda markuu dego ayuu jirka ku faafahayaa iyo ma maah markaad wadnaha sheegtay iyo timahaba sheegtayba waa cibaara can daati اlmar'a labadaa qowl ayaa meesha wejbaa ku jira tawjiihinta khilaafka faatu khilaafku waa maay faatu khilaafku waa mahay islaam baa waxaa tidhi waad furan gacantaadaa furan baa tidhi midigtaada ayaa furan baa tidhi haddaad gasha daarta ayada ah yamiiniku yamiiniku aaliqun in dakhalti daaraa tidhi markaasaa iyadoo sii soc gacantaaba la gooyeyba baas baaba qolyo mooryaana meel gacanti la kaceen gacantii midigtaa go'day ayadoo gacan go'an bay gurigii gashay gabadhaa ma furmaysa ma soo ma haddaad tidhaahdo yamiiniku waa min baabi tacbiir اljuزءi wa iraadat اlkuli way furmaysa gabadhu markaad lahaydba midigtaadu way furanta maxaad u jeeday adoo dhan baa furan haddaad meeshaa gasho midigtii hawl noo taallami hadda meesha waa furantay hadda calaa qowli saraaya aad qabsatana aw siraayana ma furmayso lanno waxaan lahayn midigta horta furitaanku qaban iyadaa aafoobi kadibna kansarki ay qaaday waxay u gudbinaysaa jirkii intiisa gala maba joogta midigti marka waa naga hadhay gabadha waxay gashay iyadoo fayoow waad fahanteen amartu khilaafka aan ka socdo daqiiq maskaxda in la furfuraa la rabaa hawsha iyada waxaa weeye ma aha markood hadduu tawjiih kuu sheegayan wax la iska tuuraayo masaail baa ku xidhan masaail baa ku xidhan laa fadlatun cafan ka riiqin wa caraqin wakada maniyun walabnun fi اlasaxi laa fadlatun wax dheeraada hadduu wax ku xidho oo yidhaahdo bawliki aaliqun buu i kaayadaad way furanta kaayadaad musqushay geysa ay ha raac alaaqi musqusha siwijka ha raaco ayib hadduu ku yidhahdo markaan indhaha bab kugu siiyaba gabadh yahay waad furan tahay goormay furmaysa gabadhi gacanteed hadduu arkana ya indhaha markaan ku saahible waa furanta hadaad tidaa see ku furmaysa meenaad wada aragtaa gabadhi minaad madaxeeda aragtaa iska ilaali masaa'ilku ma aha masaa'il la iska tuuraayo sheekda wax wareer ma ee eh. waa hore loo baahan yahay la furfuro ka socon laa fadlatun dheeraad hadduu wax ku xidho yacni wax dheeraad oon xubin gabadha ka tirsan ahayn ka riiqin candhuuf oo kale candhuuftaadaa furan buuri wa caraqin dhidid oo kale dhidid kaa furan buuri ayadna ma furmayso ma furmayso wey wakada maniyun baa lamida minid baa lamida waa laban caanaa lamid caanahaadaa furan iyo shahwadaadaa furan buui isna ma dhalaaqaasi ma dhacay maxayl waa shay tacbiiru kullina juzi walaatu kullina aan noqon karin saraayana aan samayn karin faafi karin fidi karin maxaa yeelay waaba fadlo alla tufi waa tagtay canuufta tagtaadi marka wixii ku fadhiisto ka socon walow qaala hadduu ku yidhaahdo afan ya fi lasaxi cafwan walow qaala hadduu ku yidhaha limaqtuucati yamiinin mid midigteeda go-an tahay buu ku yidhi yamiinuka aaliqun midigtaada way furan tahay buui lam yaqac cala madhab alaaqa ma dhacaayo alaaqa isagaa ma dhacayo waa kee muxuu ku dhisan yahay midna kuma dhisno leanna maxal baan jooginba hadday midigtu joogto ayaa ama saraayayn lahayd ama ilaaatulkulli dhihi lahayd hadda midig ma joogtiy sheekhan ay ku dhuumanin maqtuucatu yamiinin weytan waa go-anta xubinkii uu qaban lahaabaa maanba maalko dhan baa maan maalka alaaquu qabana ama waa kul waa bacdi soo ma ah bacdigabaaba maqanba intaan kuli la gaahinba walow qaala hadduu yidhaahdo ana minki aaliqun ayadaa laisku ogaaya asagaa maxal iska dhigaba maxalu alaaq anaa noqon buuhaadda baash wuubu wareejiyeyba ana anugu minki adiga buuda aaliqun waa kaa furay gabadhya waan wanawa xaggana uu niido tadliiqaha ayada inuu furan u jeedaa weedhu asagaa isku tiiriyey laakiin wuxuu raba ayada inuu furan niyo ahaan ulliqat sharcan la furaya khilaafan liaxmed wa abi xaniifata way furmaysaa annagu waxaan leenahay zawjadu asal waa maxalu alaaqin ninkuna laftiisu waa maxalu alaaq oo maxaa yeele gabadha waxbaa kaga xidhan xuquuq bay ku leedahay hadday naagtii afraad tahay xaaskii afraad intay ku meersan islaan shanaad ma guursan karo waa u xidxidhan yahay intay ciddada xataa ku jirto mid afraad ma taban karo meelo badan buu islaanta u xidxidhan yahay laftirkiisu waa mamluuk fii cismati zawj ayadna waa mamluka fii cismati zawj marka dhankaa marka laga fiiriyo laftirkiisu wuxuu u baahan yahay inuu ka fakado oo ana minkii alaaqunta halkaasan la aadnay <laughs> <clears throat> walaasheed ma guursan karo jamci ma samayn karo meelo badan buu ka xirxihan yahay waxaas tigtig oo ninka ku dhac yaa tigtigay islaantaa tigtigta sooma laftirkiisu marka waa inay furta iyada dulliqad sidaasaan nidhi wain lam yanwi alaaqan furitaan hadduusan niyoonin falaa yaqacu maxaa yeele ma aha sariix kinaayu u baahnaa maxaa yeeley alaaqi waxaa loo tiriyey ilaa maxalin hayri اlmaxalli اlasli oo asagii ah marka kinaayu noqday kinaayana maxay u baahan niyo walam yawi alaaqan falaa yaacu markaas kaga socon wakada waxaa la mida oon alaaqu dhacaynin in lam yanwi hadduusan niyoonin idaafatu idaafata ilayha ila almara fi lasaxi lafdi sariixu xataa la yimid markaasu wuxuusan niyoonin alaaqa iyada inuu tiiriyo alaqa iyada inu tiriyo lafdi sariixu la yimid waa lafdi asaga khuseeyo asagu isku furaayo lafdi sariixa fi alaaq laakiin asagu iskaga furhaya gabadha asagaa isku furaya gabadhu iskaga furhaya mana niyoonin u tiriya ayadii dalaaqa markaasi asaguna ma dhacahayo asaguna fi asaxdayn qabso lanna maxal alaaq iyadu ahaa asaga ma ahay niyadii mar haddii la waayey idaafatu alaaqi ilayha waxaa weeyaan waxba ma jiro intaa waa sariixa ahayd wuxuu gudbay alfaadii kinaayada ahayd asagu isu tiiranhayo oo gabadha iskaga furhayo walow qaala hadduu yidhaahdo ana anugu minki xaggaada baainun mid baxsaday baan ahay ushturida waxaa la shardiyaa niyatu asli alaaq baa la shardiyaa wuxuu ihi maxaa yeele lafdigu waa kinaayo asilkiisu kinaayo ahaa inuu asagu maxalu alaaq noqdona waa kinaayo labaad waxaa laga rabaa inuu alaaq niyoodoba ma aha hataa iiqaac inuu niyoodo ma hadda iska badaa iiqaacu alaq mia waa inuu aslu alaaq niyoodo lafdigii ma aha sariix maxalkina ma aha maxalu alaaq idan maxaa la rabaa alaaq inuu niyoodo iqaaciis iska badaaye ushturada waxaa la shardiyaa niyatu asli alaaqi baa loo jeeda liintifaa'i almaxali wاllafdi الsariix wa fii niyat اlidaafati ilayha alwajhaan niyat اlidaafa alaaqa ayada in loo tiri inuu niyoodo waxaa ku jira labadu wajad ku soo martay ana minki aaliqun soo maynan soo marin ana minki aaliqun wanawaa taطliiqaha طulliqat wain lam yawi alaaqan fala labadaa wej baa ku jirta wy hadda soo marayse wa fii niyat اidaafati wa fi lidaafa niya kuu qadanaha hadda horan baad soo martay wa fii niyat اlidaafati aanaynta niyeysi la niyeysay ilaaha alaaqa iyada loo aaneeyo alwajhaani اlmadkuuraani ayaa ku jira fii qowli ana minki aaliqun ayb hadduu niyeysta tadliiqeedana way furmaysaa hadduusan niyeysana alaaqna ma furmayso walow qaala hadduu yidhaahdo astabri'u raximii minki falaqun saasaa nusada badankood qorayaan laakiin istabri ba ani ii dhigan hubso raximii raximkayga minkii xaggaada ka hubso yidhi minkaygii xaggaada ka hubso fallaqun waa bilaash warkaad sarbeeb kinaayo alaaqna ma aha marka hadda la fiiriyo haddii asaga xaggiisa marka la fiiriyo sariixna ma aha midda raximba asagu ma lahayn marka waa hadal bilaash a ah, wey hadal iskaga <laughs> natacay wey haddii mxuahay astabriu raximina waa nafta shay-un weeye waa isku midki qole waxay dhaheen waa suuragalo ama u jeedaa riximkii anigu aan kugu lahaa waa maxay minkaada wax iigu jira hubso wey minkaada wax iigu jira hubso wey falaqun waqiila waxaa la yidhi qiilka waa kaad ina waa talaaqahaa hadduu furitaan u niyoodo warkaa asaga ah waqaca talaaq waa dhacahaya oo warkana dhan waxaan ka soo qaadayna weeye kinaaya fi alaaq kadibna niyuunbuu u baahan yaha qiilku warkiisu halkaasu la maray laakiin qawigu waa sida hawsha sheekhu wuxuu kuu sheegay keliya alfaadda jamiicu alfaad alkinaayad oo dhan baa la mid ah halkaan baad marin faslun fi rukni اlkhamis ruknigii shanaad wa huwa alwilaayaةu calى اlmaxali allafdu cafan almuطaliqu wاllafdu wاlqasdu wa maxalu طalaaqi oo zawjada huna waa maxay wilaayo wilaaya cala almaxalli haweeneed aad furayso haweeney kugu mehersan oo kugu xidhan waa inay tahay ama lamid a xagga macnaha islaam kugu xidhan sheekhu wuxuu yidhi khitaabu اljnabiyati islaan ajnebi kaa ah la hadalkeedu bialaaqin lagula hadlo iyo wa tacliiqu tacliiqu alaaqi alaaqa in lagu xidho binikaaxin guur lagu xidho iyo wahayrihi waxaan guur ka ahayn balaqwun bilaash weeye waa bilaash islaam ajnabi waxaa tiri waad furanta waan ku furay saddexda baan kugu furay de waa nin iska daruuriman baata bilaash waktigaad iskaga ceertay nadi waa iska baabiisay marka edabdarun baad la timid marka taa waa tagtay wa tacliiqu binikaaxin waayrihi tacliiquhu tacliiqu alaaq binikaaxin baad ku xidhay waxaa tidhi heblaay hadda kuma qabee maalinkan ku guursada waad furan tahay haddii aadda alla meer igu kaa dhaco waad furan tahay idan waaba nin iska xanaaqsan way dhacday iligii iligii rasuulka dhacdaal xadii laga soo gooriyo bacd masaaniid dacfi baana ku jira bdirman awf baa hooyadii gabadh u doontay baa la mar oo gabadhay qaraaba yihiin ma taasaad hooyadiis wadahaa guursado iga furantahay wadaadku haddaabaan guursado iga furanta nabigaa loo sheegay markaasuu nabigu yihi islaanaadan kuma mehersanayn laa talaaqa qabla nikaaxin ee meesha iskaga tag adiyada waxaa asal u ah xadiidka camr bn shacbi can jadihi oo ah laa طalaaqa ila fi ma tamlik waxaadan hananin furitaan ma qabto walaa ciطqa ila fi ma tamlik walaa bayca ila fi ma tamlik iyo xadiidkii caaisha cinda alxaakim laa طalaaqa ila bacda nikaaxin walaa ciطqa ila bacda milkin axaadiitaas asal oo ah ijmacna meesha waa ku yimid fii bacdi الsuwar oo qaybta hore khitaab اlajnabiya waa mujmaca mujmaca qaybtan tacliiqa khilaaf baa ku jira maalig wuxuu leeyahay haddaad tidhaahdo islaam walboon guursado way iga furantahay waa bilaash haddee laakiin aad tidhaahdo gabadh ree hebela haddii lagu meheriyo waa horey ka furan tahay ama heblay adugu haddii meheri u kaa dhaco waa horaa ka furan tahay markaas way furmaysa lanna wuu takhsiisay buui idaa khasasa tulliqat wa idaa camama lam tuallaq halkaasuu maray abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay yaqacu fi tacmiim watakhsiis hadduu dhaha xaaliya haddaan ku guursadood iga furanta la soc intaanan horaa kasii furanta iyo hadduu dhaha gabadh soomaaliyeedba iyo hadduu dhaha weyn walboo lay mehray way furanta kulli way dhacaysaa buui isagoo halkaasu la maraya abuxanifada xadiis iyo awlahaas warkama hayo axmedna lahu riwaayataani kalmadhabayni madhabkii maalig iyo kii abu xaniifa laba qowl buu ka leeyahay ayb wtacliiqu binikaaxin waayrihi haddoo hataa lagu xidhin heblaay markaan ku arko ama muxuu ahaayey saa ay dhacdo maba aba la socaad maba qababa waad furan tahay haddii goormaad ii furtaa horta hal helo cismada aan soo galo aan iskaga socon <clears throat> walaصxu waxaa weeye sixatu tacliiqi tacliiqi اlcabdi aalidatan ka qowlihi masale kale u gudbeenoo addoonku waxaa la ogaa cinda aljumhuur inuu laba dalqadood basa leeyahay dalqad saddexaad ma laho addoon baa wuxuu yihi heblaay xaaskiisii dalqadii saddexaad baad igaga furan tahay haddaan xoroobo ama aad mid heblo gasho maxaa la tamayn tiibuu ka hadlaya walaصxu waxaa weye sixatu tacliiqi اlcabdi addoonku inuu xidi karo aaliatan ee dalqatan aaliatan yaa asaxa ka qowlii in cataqtu haddaan xoroobo ow ama in dakhalti daara fa anti taaliqun alaaan buuhi fayaqacna waa dhacayaan saddexdii baa dhici goorma idaa cataqa markuu xoroobo aw dakhalad ama ay daarti gasho bacda cidqi intii la xoreeyey kadib bal aafada adugu eegaad masalo dhib badan masalo muran ma oo tacliiqu inamaa yasixu idaa waqaca fii wilaayati cala almaxal taa muran ma dalaaqa inaad wax ku xidho meel ku xidho wasfi shardi aad ku xidho wuu asaxaya idaa kunta waliyan cala almaxal altacliiqu yasixu cinda alwilaayati cala almaxali taa muran ma laha ninkan marka addoonku maxalka wilaayu kale islaamtu way ku mehersan laba dalqood bay ugu mehersan marka waa lahu wilaayatun cala almaxali oo zawjada laakiin weli wuxuusa gacanta ku haynin dalqadii saddexaad baa ka maqan qaacidadan farcan marka qaacida weynayd ee meel walba gelaysae farabadanka ahayd baa yay hoos tegaysaa halcibratu bilxaali aw bilma'aal qaacidada furuucdeedu weeye ayadaa qaacidadaa farcba ka hoosbaxa qaacido kaloo farciya ilan qaacida asalha jirta oy qaacida farciya ka hoos baxdo qaacida farciya ka hoosbaxa waxaa la yidhahdaa halkan alictibaaru bixaali tacliiq aw bixaali wujuudi sifa ma waxaa la tixgelin xilliga uu wadaadku hadle wax xidhay ee yidhi heblaay haddaan xoroobo dalqa saddexaad baa igaga furanta labadii aan lahaa mooyeen saddex baad igaga furantahay kale dalqa saddexaad ama haddaad daartaa gasho dalqad saddexaad baad ku furan tahay alictibaaru ma bixaali tacliiq baa mise aw bixaali wujuudi sifa sifadii wax lagu xidhay marka la helay miyaan eegaynaa mise markuu wadaadka riday baan fiirina wuxuu ahaa xilligaad warka riday dalqad saddexd awood muu lahayd mise maya wamaadan lahayn laakiin xiglan dambe aad xorowday ama gabadhu daarta ay gashay waa xaalatu wujuudi sifa ay kala fahanteen baan u malayn marka farcida waxay ka hoos baxaysaa qaacidadii weyneed ahayd alcibratu bilma'aali aw bilxaal tii bay hoos tan marka maxaa la fiiriyey waxaa la fiiriyey alictibaaru waa xaala wujuudi asifa la fiiriyey faanti aaliqun aaaan yacna saddexda waa dhacayaan idaa cataqa markuu xoroobo ictibaaran bixaali wujuudi sifa aw dakhalat iddaara ay gasho bacda cidqi intuu xoroobay kadib ictibaaran bixaali wujuudi sifa laa bixaali tacliiq xilliguu xidhahayey ee uu lahaa saddex ku furan tahay gasho ama aan xoroobo muusan haynin ma ahayn maxalka asaga dalqada awood oo muusan lahayn laakiin markay gashay daartii ama isagu u xoroobay maxaa la helay ifadii baa la helay marka halkaasaa la fiiriya saasay u jeedaan wadaaddu waa iska masalo iska fiqiyaada wayalxaqu waxaa haleelaya aalaaqu rajciyatan haweeney aad dalqad ku furtay ama laba aad ku furtay dalaaqu wuu qaban karaa tii dambaa laga dabageyn karaa wey lanna rajciyadu waa zawjo fii jamiici alaxkaam wax yarba mooyeen galmada mooyeen dhaxalka zawjiyay ku tahay dalaaqa zawjay ku tahay licaanka zawjay ku tahay dihaarka zawjay ku tahay ilaaga zawjay ku tahay masale lixaad iyo mid toddobaadba zawjay ku tahay cinda bacdi ahli cilm annagu mid laad baa ku daraa laa mukhtalicati mid khulcata iyadu ma dalaaq ma qabto haweeney kaa khulcatay haddana aan kufur waa bilaash tagtayba ayb wabi qaala axmed waa maalik abu xaniifa asagu wuxuu le xata almukhtalica intay ciddada ku jirto waa la furi karaa buu leh intay ciddada ku jirto dalaq waa laga dabageyn karaa waanu la sii fogeynhaya halkaasu isagu taagan yahay walow callaqahu alaaqii hadduu ku xidho faqradan waxay ku saabsan hadda waxaynu soo maray markaad tacliiq samaynaysa alaaqi iyo furitaankii aad wax ku xidhayso gelitaan iyo cidqi iyo ku xidhayso waxaa shardia ah inaad tahay inay wilaayo aad ku le calamaxalli inay haween ah ku jirto tan waxay ku saabsan tahay ma shardiba dawaamu lwilaaya ma shardiba min waqti tacliiq ilaa waqti wujuudi sifa farcan halkaasu ka baxaaya wilaayadii caalalmaxal aad ku lahayd ma shardiba inay joogto min atacliiq ilaa waqti wujuudi sifa farcu halkaasu ka baxaaya walow callaqahu alaaqi hadduu ku xidho bidukhuulin guri la galo biayi sifa la mid ah bidukhuulin ay biayi sifa fa baanad wankaasay gabadhi baaintay waxaad tidhi gabadhya waad iga furan tahay haddaad meeshaa tagtaad guriga haddaad gasho ayb ayadoon marka gurigiiba aan gelin ilaan dalaaqu sifo iyo wakhti baad ku xidha iyo meele aan la helinba ayayba si kale ku baainta way fasakhatay ceeb baa ku soo baxday dalqadii u dambaysaabaad ku dhufatay uma nakaxaa dibbu hadana u guursaday wali lama helin la soco sifadii lagu xidha furitaankeedii weli lama helin furitaan kalea dhexda ka soo baxay khulci kale iyo fasak kale iyo dhexda ka soo baxay iyo alaaq kale ayib uma nakaxaha markaasuu guursaday uma inta kadib bacdamaa uu furitaan kale ku dhacay gabadhi hadana uu dib u guursaday yay dakhalat iddaara gurigii bay haddana gashay lam yaqac dalaaqaa dhici maayo kii mucallaq ahaa wey in dakhalad hadday guriga gashay fi lbaynuunati xilligay baa'inada ahaydee furayd meesha maxa yimid laba guur iyo laba nikaax iyo laba alaaq baa meesha iskugu yimid midna waa mid munajaz ah midna waa mid mucallaqa bisifatin ah farc waxaanku idhi hal yushtaradu dawaamu اlwilaayati min الtacliiqi ilaa wujuudi sifa meesha kugu jirta sifadu waa maxay waa dukhuulu daar tacliiquna waa maxay waa markii aad ku xidhay eed warka tuurtayba labadaa marka la fiiriyo labada goor bu gacantaada ku jirtaa mar horena way kuu meersanayd oo waa adigii haddaad meeshaa tagto waad furan tahay meesha iyadoon tegin bay ka furantay dib baad u soo guursata hadda markay guriga gashayna haddana waa xaaskaadi binikaaxi jadiid hadda markay guriga gashay waa xaaskaadi binikaaxin jadiid marka horeed ku tuurtay tii haddaad gurigaa gashay waad iga furan tahayna bay ku ahayd waqti tacliiqna waaa wilaayaad ku leedahay maxalka cinda wujuudi sifana maxaad ku leedahay wilaayaad ku leedahay dhexda laakiin maxaa soo galay maray ajnibeed kaa tahay oy furayd ha ahaato horta gabadhu gacantada ma ku jirtaa ayb lam yaqac alaaqu alaaqi ma dhachayo mucallaq bidukhuuli daar ahaa in dakhalat iddaara fi lbaynuuna xilligay baa-inada ahayd haddii ay guriga gashay he ma marku arcan waa maxay waxaa la shardiyaa weeye inaad waqti tacliiq ilaa wujuudi sifa aad wilaaya ku isku nooca ah. gabadha aad qawgu saasuu marka fiirinaya ya wayba gasho haddii wayba gasho talaga hadlay shekh soo ma aha gabadhi waxaan idhi haddaad gaarise tagto aada aaddo waad iga furan tahay ayadoo iska joogtoon weliba gaarisa aadin yaabaan isku dhacnay si kale khuluc baa dhacay ama dalqadii baan u dhameeyeyba dalqadan baan ku tuuray dib baadan la dhex galay weli gaarsimaysan aadin la soco hadda dib baadan la dhex galay waan guursaday binikaaxin jadiid ayadoo sidii iigu joogto iyo maalin safar gaarsi u aadday gaaris bay tagtay dalaaqii waagii ahaa hadda ma dhachaya waxa laga hadlaayo baynadaad markay gabadho inta aad furtay ay tagta haddi soomaadan furin hadda markii dha intaad isku dhacday aad furtay kaa baa-intay dalqada fasak iyo khulci iyo dalqadii u dambaysoo tuurtaba allah ka dhigo ayib marka kii aad tuurtay goormuu dhachaya baynood laga hadlayo marka waa baynado suqra dunta noqoto ama kubra kubra hadday waa fasak iyo khulci walaal maala oo cafwan suqra haday noqoto waa khulci wixii la halmaan hmm. may kama caddo sheekh kama caddo waxaa lagu yidhi fabaanad uma nakaxahaa weli uma dakhalat nikaaxi dambe gadaashii bay gurigii gashay sheekh mukhtaar lam yaqaci alaaqu goorma waa in dakhalat idaara hadday gasho weye fii waqti اlbaynuuna qabla nikaaxi jadiid maxaa hortaa hal mar way waxa la galahayo allah idin barakeeyo ayadoo baaina ah ayadoo baaina ah hadday gashay ayadoo baaina ah hadday gashay dalaaqmama dhacaaya de leanno markay guriga gashay ba islaamba kuma ah jibintu furantahy ha dambe wax gaadhaya ma jiro waxaa laga hadlaya ki hore goormu dhacayaa wey nikaaxan dambe wax gaadhaya ma jiro waa nikaax cusub laakiin kii hore ma dhacaya mise ma dhacayo wey kii hore ma dhacahayo haday gasha iyadoo furan hadii laakiin iyadoo mehersan ay gasho ama rajciye ku jirto way furmaysaa yaa soo socota iska suga bacda nikaxi tani waxaynu ka hadlayn wakada waxaa la mida in lam tadkhul fi اladhari waxaa la mida oon dharaaqu dhacaynin weeye in lam tadkhul fi adhar haddaysan gelinba haddaysan gelin adismada baan la helinba ilan dukhuulkiiba lama helin marka ayadna dhib ma laha hadday iyadoo baa-ina a gashana oodan weli soo guursanina dalaaqa ma dhicin way maxaa yeelay maxaan maxalkeeda wilaaye ku lahaynba islaamba kuma ahayd wa fii aaliin wa fii qowlin aalii qowl saddexaad wuu dhici iyo ma meesha ku jirta haddaad aali maqasho laba daraf baa taagan wuu dhici iyo ma war u kaadinadhexadiy wey aaliku wa fii qowlin aalii qowl saddexaad wuxuu leeyahay yaqacu waa dhacayaa alaaqi in baana hadday ku intay markii horeba biduuni alaain saddex daqiiqood wax ka yar bimacnaa waxaad tidhi gabadh yahay guriga haddaad gasho waxaad igaga furan tahay ama labaad igaga furan tahay ayadoon gelin ayaabad furtayba iyadoon gelinba ayaad furtay waxaadna ku furtay alaaq rajci ah alaaq rajci aad ku furtay kadibna iddadii baa dhamaatay ciddadii baa dhammaatay dib baad u guursatay nikaax jiddaad ku guursatay bacda ma guursatay haddana gurigii gashay marka wuxuu leey maadaama markan dambeed guursatayba dalqadihii hore aad ku qabayso ilaa nikaaxan dambe ma dubinin dalqadihii gabadha haddaad dalqad ku furto oo ciddadu dhammaato oo dib isku guursataan wixii waagii kuu dhiman aan baxaas kugu ahaan marka nikaaxan dambe u le waa muratab cala anikaaxi alawal qowlka mufasilku waa qowl musiibo ah wuxuu le nikaaxan jadiidka ah waa farcun waa muratabun cala anikaaxi alawal maxaa dalaqaadka horun baad ku qabaysaa idan waa kaana inay islaamtu kaa furminba dalaaqna waa dhacahaya horaana mid bay kaa farintay dukhuulkii markuu yimaado daartana tii horaa aninaysa hadda waxaan kuu jooga hal xabaa kuu taaga maslada yarta aan ku khatidha insha allahu tacaala wuxuu uhi walow allaqa wuxuu u gudbay fii kayfiyati cawd arajcati cawd arajciya walow allaqa hadduu furo islaanta waa masaa'il muhim masa'ilkan aada la iskaga ogaado somalia ku rafaadaa kuwan dambe walow allaqa hadduu islaanta ku furo duuna alaain waa saddex daraf saddex masalo weeye laba waa mujmac midna waa khilaafi haddaad haweenay saddexdii ku furto oo ciddadeedii dhammaato oo nin islaameed soo guursato oo u galmoodo kadibna uu soo furo isu bahaataan dib u guursan saddex dalqadoo waaweyn baana kuu bilaaban waa mujmac midda ayada ah fain allaqaa falaa taxilu baa lagala sarbaxaaya midda ayadna mujmacda waxaa weeye gabadhi dalqad ku furtay ama labaad ku furtay kadibna ayadoo nin guursanin way baaintay dib baad u guursatay maxaad ku qabi halkii dalqada kuu soo hadh laba ku furtay ood ciddadii dhammaatay ayadoo marka garoobayn aad tiraa nina maadaan guursanay aniguna islaan anla'aan baan ahay shaydaan baa ina kala waday baan isku noqono dib isu guursataan meher cusub waxaad ku qabaysaa waagii labada aad ku furtay dalqadii ka soo hadhay baad ku qabi halkeliyaale iscilaali marka xabaddayan kaa faniyo haddii aad hal ku furtayna oo ciddadii dhammaato dib u guursatayna maxaad ku qabi labo labadaa mas'alo waa ijmaac midda khilaafiga waa maxay islaam baad dalqad ku furtay ama laba ku furtay kadibna nim kaley guursatay ninkii bay soo furoo soo kala tageen bacdamaa u galmooday dib baad u guursatay taa maxaad ku qabaysaa jumhuurtu waxay leeyihin waxaad ku qabaysaa waagii wx kugu dhimanaa maxaa kuu dhimanaa hal halan bay add ku qabaysa maxaa kuu dhimanaa laba labaad ku qabaysa jumhuur ahlicilmi sidaasay qabaan oo nikaaxan dambe dumin mahayo wixii hore xanafiye iyo wadaadana waxay leeyihiin nikaaxan dambe wuxuu duminayaa kii hore waaba nin cusub kana waa nin cusub isku baab ma aha idan waxaa weeye meher cusub meher cusub baa bilaabanaya dalaqaad cusub baa saddexdaas suuruu sheekhu kuu sheegi doonaa wuxuuna ku yidhi walow allaqa hadduu gabadhi duuna alaain saddex wax ka yar ku furay wa raajaca gabadhina uu soo ceshado intaan ciddadu dhammaanin aw amase jadada nikaaxa nikaaxu u cusboonaysiiyo walow bacda zawjin nin kale dabadiiba ha noqoto wa isaabatiye caadad ugu soo laaban bibaqiyati اalaai saddexda wixii ka dhimanaa soomaalid saddexdii suuraba laba suuro isku ka hoosgeliyey hadde gabadhaad furto wali ciddada dhamaan ad soo ceshatay maxay kugu joogi inta ku hadhay taade iyado meesha kooba jirtaba waxaa ta daqad ku furan cidadoo dhiman nin baa tiri waan ka noqda igama gubato waan ku soo ceshaday markhaati ka taa tagtaye labadii kugu dhiman baad ku qabaysa haddii intaad mid ku furto ama aad laba ku furto ciddadii dhammaato ayadoon weli nin guursaniya nikaax cusub aad ku guursato ayadna waxaad ku qabaysaa wixii kuu harhsanaa taa waa masale dhammaatay wa bihi qaala wa axmed ayb abu xaniifa laakiin wuxuu khilaafsan yahay walow bacda zawji wa isaabatihi halkaasuu nagu khilaafsan yahay keliya la socdo wixii kale waa laga wada socda wain alaa saddex hadduu ku furo wain alaa saddex buu ku furay dhammaanta dalqadihi haddee caadad bialaain saddex bay ku soo laaban saddex buu ku furay laba suura kugu jirta saddex buu gabadha ku furay ciddadeed baa dhammaatay ayadoo nin kala guursan miyuu guursan karaa abadan taa way kaa dhacay suurada marka looma baano idan laazim maxaa noqday inay nin su gursato u galmoodo kadibna nikaax cusub baa bilaabanaya taasi marka waa masale meesha ku jirto waxaan leenahay kan danbaa dumiyey kii hore suurada lamidka dhibka badan waxaa weeye soomaalida ku rafaado haweeney aan loo galmano ama saddex lagu furay ama dalqad lagu furay annagoo masale mushkila ah iska iska ogaada haddii laakiin saddexda aad israaciso bilafdin alaa israaciso waa islaamada ciddaba lahayn la soco yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmuminaati wey uma alaqtumuuhuna dalqad baad ku furtay laa ciddata calayha ciddadeedii baa dhammaatay hadhow ma guursan kartaa ijmac baa la soo guuriya inaadan guursan karin xataa tankixa zawjan hayrahu ayb haddii laakiin saddex aad ku furto khilaaf baa ka yaala mawaaxida addexaad tii saddexday ka furanta waxayna ahayd hayru madkhuula islaam aan loo galmanin oon lala aqalgelin bay ahayd saddexda la israaciye mahal baa laga soo qaaday oo waad dibbaad u guursan kartaa mise xataa tankaxa zawjan hayro bay noqonaysaa khilaaf baa ka taag walilcabdi hadda wuxuu u gudbay sheekhu dhalqadaha walilcabdi addoonku waxaa u ahaaday dalqad waa masalo hariiba ah middaa hayro madkhuulada ah inaadan ku noqon karin way kala duwan tahay way kala duwan tahay ya kitubta u noqda waan daaya cashirku dad baana fadhiye wailcabdi addoonka waxau adaa dalqatayn laba dalqadood baa u ahaaday addoonku laba dalqadood buu leeyahy addoonku hadduu xor qabo gabadh xoro ah iyo hadduu addoon qababa laba keliyaalo weeye ictibaaran bixaalihi bixaali zawj faqad oo keliya abu xaniifa wuxuu leeyahay waxaa la eegaya haweenayda aad qabto keliya ma xoraa saddex ku qabaysa ama addoon noqo ama xor noqo hadday addoon tahayna labaad ku qabaysa adugu ama xor noqo ama addoon noqo اعتبارا بحال الزوجة qiyaasan على ciddu leeyay ciddada agge laga fiiriyaa haweenka dalqadan haweenka laga fiirin ba isagu taaganya waxay taagan zawjka la fiirinaya lanna asaga cismada iska leh xadiid daciifana inama alaaqu liman muxuu ahaa liman ahada bisaaq xadiidaciifkaana waa lagu xoojiya hawsha ka soco wailcabdu waxaa u ada alqataani addoonku inuu laba dalqadood leeyahy waa ijmacu saxaaba wey faqad oo warka abu xaniifa iska tah wailxuri waxaa u hadlay alaaثan saddex ba leeyahay hadduu tashiishiya hadduu asagu iskaga ciyaaraba masale kale u gudba wayaacu waa dhacyaa alaaqi fii maradi mowtihi adoo xanuunsan gabadha haddaad furto waxay la too tahay adoo fayow inaad furtay ra'yiga waa ra'y اljumhuur shacbi iyo cumaanna waxaa ka sugan طalaaqu اlmariid almakhuuf inuusan dhacaynin ayb oo waa mucaamala binaqiidi maqsuudihi shaaficdu waxay yidhahdaan khilaaf shaadu shacbi cumaan bay ka sugantaha iska daa shaadi cumaan bay ka sugantah cabdirxan bn cawf intuu furay gabadhi uu qabay isagoo xanuunsanaya ayuu cumaan yidhi ma furmin uuna dhaxal siiyey waxaan u arkaa buu inaad kitaabka ilahi ku tumanaysa kana caraysa dhaxalkeeda iyo way kugu mehersan tahay umu kalfuum gabadhaydu ha noqoto buu ihi laakiin tan kalena gabadhan kalbiyada ku dhalaysa tumadir baa la odhan jiray alkalbiy marka waxay la mid tahay baabka aad kusoo marteen faraaidkiibay ku dhowdaay martay makuufka halkan ogu laabta wayatawaaraثaani masale saddexaad way isdhexlayaan labadii isfuray fii ciddati rajciyin alaaqii rajciga ciddadiisa way isku dhexlahayaan gabadha haddaad dalqad ku furtay ood dhimato way ku dhaxli intay ciddada ay ku jirto haddaa iyadu dhimatona waad dhaxlaysa laa baa-inin alaaq dhammaaday ciddadiisii afan alaqaadkiisa isku dhexli qiyaasan calayha ayadu hadday dhimato ma dhexlaysa ijmaacan gabadh baa'inaa ayaa dhimatay iyadoo ciddadii ku jirta dhaxli maysid aduguna haddaad dhimato ku dhaxli maysan oga qiyaas qadanna waata wa fi lqadiimi qowlka qadiimka waxaa ku sugan tariu way dhaxlaysaa qadiim wuxuu leeyay islaam baa'ina ah oo saddexda u dhammaysay ama dalqadii u dambaysaba aad ku furtay dad qalaf tidhahdo way soo istaagi dhaxal bay u taaganta qadiimkaana wa bihi qaala aلثalaaث saddexda wadaadna saasay qabaanba abu xaniifiya maalig iyo axmed qadiimkay la socdaan qadiimkaas laftirkiisu waa qawl jadiid ah waa qowl jadiid ah qadiimka shuruud baan u shardinaa marka ay dhaxlayso baa'inadu kow waa inay waariso tahay oon qaatile iyo kaafire iyo dimiye aysan ahayn ayadu baa'inadu waa inay tahay zawja waarisa labo waa in ayadoon dooranin la furo furitaankaa dhacay waa inay ayadoon raalli ka ayn la qasbay oo la furay ayb baynuunadaasi waa inay dhacdo fii maradin makhuufin maradkii laftirkiisana ninku u dhinto waxa lagu furay waa inuusan khulci ahayna uu alaaq yahay alaaqu waa inuusan mucallaq ahayn oo munajaz yahay hawlahaasan u shardinaa qadiimka marka la howlgelinayo aan iskaga tagno waxaa laisku sii khilaafo weliba dagaal ka taagan yahay ilaa goormay dhaxlaysaa islaam baainaa goormay dhaxlay ninkii wadaadda waxay dhaheen inta ay ciddada ku jirto haduu dhinto way dhalaysa baaina baa noqotee waxay dhaheen ataa ciddadu haday dhammaato way ku dhalaysa waxay dhaheen ataa hadday guursato way ku dhalaysa wadaad waa ma ka guursanayso inta ay tahay garoobka un ku dhaxli ayb laakiin maradkaa waa inaad ka kacdo marad aadan ka kicinoo kiun aad u dhimato ay kugu dhaxay lahayd intaa bal ku dayna wallahu aclam